alxamdu lilaah رب اlcaalamiin وصلى slى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed w slama tasliima kaiira walaalayaal caawa oo ay taariikhdu tahay eh, shantii bishii rabiicu thaani kun afar boqol iyo labiyo afartankii hijiriga waxaynu insha allah u gelaynaa muxaadarada cunwaankeedu yahay annusratu lirasuuli اllahi salى allahu aleyh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam gargaarka loo gargaaraya loo hiilinayaa inuu yahay waajibun sharciyun waajib sharciya uu yahay ama waxa weye af soomaali ahaan hiilka rasuulka sala allahu alayh wasalam loo hiilinayaa inuu yahay waajib sharci ah mawduucu kolley waa mawduuc ballaadhan geeso badanna kollay taabanaya yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa u waajibay xuquuqda uu leeyahay sida loogu nusraynaayo waxa aan nusro iyo hiil noqonaynin iyo waxa noqonaya cayda nebiga calayhi salaatu wasalaam la caayo iyo xukunkeeda iyo waxyaalaha marka ay sababto ashyaada noocaas ah waxa weeye waa umuuro fara badan yacni dadka caayay laftooda oo markaa in wax laga yaro taabto u baahan marka waa mawduuc marka bad ah waa mawduuc aad u ballaadhan ugu horrayn nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyadaba waa lala colloobaa dad fara badan baa la collooba oo cadowyay leeyihiin ilaahayna waa inoo sheegay oo ilaahay wuxu uhi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin nebi kasta waxaan u yeelay cadowyo mujrimiin abaan u yeellay oo gabood falay oo xumaata falay marka nebi kasta wuxuu leeyahay cadowyo nebiyada cadowyadoodu waxay ku kacayaan wax kasta oo ay awoodi karaan hadday tahay inay caayaan hadday tahay inay la dagaalamaan hadday tahay inay colaadiyaan hadday tahay inay dilaanba hadday u suuro gasho marka nebi kasta waxaa loo yeelay col baa loo yeelay laakiin ilaahay baa u gargaaraya nebiyada wakafaa birabbika haadiyan wa nasiira rabbi baa ku filan mid hanuuniye ah iyo mid markaa gargaaro ahba ilaahay baa ugu filan wuxuu kale allah yidhi wkadalika jacalna likuli nabiyi caduwa shayaaiina alinsi waljini yuuxii bacduhum ila bacdin zukhrufa alqowli guruura walow shaaa rabuka ma facaluuh fadarhum wama yaftaruun ilaahay wuxuu inoo sheegay nebi kasta inuu u yeelay cadowyo inuu u yeelay oo shayaadiinta insiga iyo jinka inuu uga yeelay cadowyo ayuu ilaahay inoo sheegay kuwaasina waa isu xanshaashaqayaan waa isu waxyoonayaan waxbay isu laqimayaan hadalka kiisa la dhaldhalaaliyo baatil ayay isu waxyoonayaan oo isu sheegayaan walow shaaa rabbuka maa facaluuh fadarhum wamaa yaftaruun wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegay walaqad kudibat rusulun min qablik rasuulle kaa horreeyaa la beeniyey baa lagu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam macnuhu wuxuu u dhacayaa beeninta adigu ugumaad horrayn ee rasuulladii horeba waa la beenin jiro oo dad beeniyaa jiri jiray marka u sabir siday u sabreen oo kale macnuhu u dhacayaa sida ay u soo aroortay inuu ilaahay uu yidhi fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul u sabir siday u sabreen kuwii go'aanka u saaxiibka ahaa ee rasuullada ahaa siday u sabreen oo kale u sabir wuxuu kaloo ilaahay ballan qaaday inuu u gargaarayo inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu alashhaad ilahay wuxuuhi waa u gargaaraynaa rasuulladayadu waa u hiilinaynaa mu'miniintana waa u hiilinaynaa adduunyada gudaheedana waa ugu hiilinaynaa maalinta yowmu alqiyaamah ee markhaatiyadu kacayaanna waa u hiilinaynaa wuxuu kaloo allah yidhi innahum lahum lmansuuruun waa kuwa loo nusraynayo loo gargaarayo wuxuu kaloo allah uu yidhi ilaa tansuruhu faqad nasrahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayni id huma fi lgaar id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana haddaa u gargaari waydaan ilaahay baa u gargaaray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam u gargaaraya oo ilaahay horeba waa ugu gargaaray faqad nasarahu allahu ida akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayni id huma fi lgaar marka ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu u hiilinayo ayuu ballan qaaday sidaas ayuu ballan qaaday wuxuu kaloo ilaahay u ballan qaaday inuu ilaahay ka kaafinayo kuwa ku dheelleelaya oo allah wuxuu yidhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin annagaa kaa kaafinayno kaaga filan kuwa kugu dheeldheelaya ee ku aflagaadaynaya ee ku caayaya annagaa kaa kaafinayno kaaga filan ayuu allah yidhi cabdullahi ibnu cabbaas waxaa laga soo wariyey inuu yidhi aayaddani waxay ku soo degtay shan gaaladii ka mida oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dheeldheeli jiray markaasuu shantiiba magacaaba markaasuu wuxuu idhi shantiiba wax beder lagu laayey iyo wax xanuun si deg dega ugu dhintay bay shantiiba noqdeen ya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen marka ay aayadda fasirayaan innaa kafaynaaka almustahzi'iin ilaahay waa tawkiidiyo waa adkeeyi oo jumlada waxaa laga dhigay jumla ismiya waa kow mar labaadka waxaa lagu akiday inna ayaa laga hormariyey mar saddexaadka cidda uu ilaahay yidhi waa kaa kaafinaynaa ashkhaas macduuda ma aha waa almustahzi'iin almustahzi'iin al baa la geliyey al maadaama la geliyey ashaasi waxay faa'iidaynaysaa cumuum bay faa'iidaynaysa macnuhu wuxuu u dhacayaa kulla mustahzi'in bik ku kastooo adiga kugu dheeldheela annagaa kaa kaafinayna marka waxay noqonaysaa xukunkeedu caam buu noqonayaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibrad iyo tixgelinta le lafdiga caamnimadeed ee sababta gaarnimadeedu ma laha saas aawadee cid kastoo nebiga ku dheeldheesha ilaa yowmi alqiyaama ilaahay baa nebiga ka kaafinaya oo kaga fillaanaya taasina waa wacdi ilaahay ballan qaaday wacdigiisuna waa dhab oo waa xaq wax ka soo noqonaya ma jiro wuxuu kaloo allah yidhi maa yuqaalu laka ilaa maa qad qiila lirusuli min qablik lagugu odhan maayo wixii rasuulladii kaa horreeyey lagu yidhi mooyaane wax kale lagugu odhan maayo marka macnuhu wuxuu u dhacayaa rasuulada horeba waa lagu dheeldheeli jiray waa la beenin jiray waa la masabidi jiray falalow baa lagu sheegi jiray majnuun iyo inuu waalan yahaa lagu sheegi jiray beenawaas baa lagu sheegi jiray gabyaa baa lagu sheegi jiray siday u sabri jireen oo kale u sabir baa macnuhu u dhacaya ilaahay qaadir buu ku ahaa inuu cid kastoo nebiga ku dheeldheesha halaag isla laxdadii ah oo isla markaa daqiiqadii ama ilbidhiqsigiiba ah inuu deg deg ugu keeno oo inay cidina kari karin inay tidhaahdaba hadalka markuu ka soo baxay iyo marka ciqaabku ku dhacayaan inaan waxba u dhaxayn rabbi qaadir buu ku ahaa laakiin dadku ilaahay ku imtixaanaya dalika walow yashaau allahu laintasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacd yacnii ilaahay hadduu markaa dooni lahaa waa ka aarsan lahaayoo si degdegu uga aarsan lahaa laakiin idinku isku keen imtixaamaya oo qaarkiinba qaarka kale ku imtixaanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo joogaa lagu dheelleelay isagoo joogaa markaa la masabiday oo qaar ay yidhaahdeen waa gabyaa oo qaar ay yidhaahdeen waa falallow oo qaar ay yidhahdeen waa falan yahay oo qaar ay yidhahdeen waa waalan yahay yacni qaarba wax ku hadleen qaar ay yidhaahdeen markaa cid basharka ka mida ah oo cajamiya baa bartay qur'aanka ay yidhaahdeen marka waxa weeye aad baa loogu dheelleelay loo caayey loo aflagaadeeyey haddana ilaahay wuxuu nebiga ku yidhi calayhi asalaau wasalaam sabir walaa tutic alkaafiriina walmunaafiqiina wadac adaahum watawakal cala allah allah wuxuu yidhi ha ateecin gaalada ha ateecin munaafiqiinta dhibta ay ku dhibayaan iska dhaaf oo iska markaa waxa waxaway iska dah iyagoo ku dhibaaya yacni sabiro dulqaado watawakal cala allah allahna tala saaro nabiga calayhi salaatu wasalaam cidda nacda iyo cidda la collowda iyo cidda aflagaadiisa iyo cidda cayda iyadunbaa naftiisa dhibaysee nebiga waxba yeeli mayso allahu wuxuu yidhi in shaani'aka huwa alabtar ka ku nacaaye ku cadhoonayee kula colloobaya isagaa goblanoo yacni abtara alabtar waa maxay waa ka markaa waxa weeye siidhkiisu go'aya goblanka ah gaalada qaarkood baa waxay yidhaahdeen muxamed inama ma laha ubadkiisu waa hablo carabtuna waxay waagaa u yaqaaneen qabla alislaam ninku haddii aanu lahayn wax inama ah hablaba ha yeeshee inuu goblan yahay u yaqaaneen waana sida soomaalida qaar u taqaan markaasay waxay yidhahdeen natarabbasu bihi rayba almanuun waxaannu la sugaynaa masaa'ibka wareegaya soo degaaya iyo geeridaannu la sugaynaayo yacni intaa markaa uu dhimanayo ee cimrigiisa ka hadhay aan u sabirno kadib inaan halkii ka ambaqaado hawsha ma laha khalaas waa inaga dhammaatay goblan weeyaane aan markaas sugno intaasoo u sabirno markaasuu ilaahay wuxuu uhi ina shaani'aka huwa alabtar yaa ka ku cadhoonaya ku nacaaya kula coloobaaya ayaa goblana ah. nebi maxamed goblan ma aha ilaahay baa xuskiisa sare u qaaday ilaahay baa atbaacdiisa badiyey yacni ilaahay baa markaa derajeeyey oo derajooyin wey siiyey wax allo waxa markaa ummada raacsani atbaacdiisi weeye yacni hadhiyo habeen ayay ku sallinayaan saacad kasta iyo daqiiqad kasta yacni wakhti kasta diintiisii baa lagu camalfalayaa sunnadiisii baa la raacayaa sharcigiisii baa lagu dhaqmayaa isagii baa lagu sallinayaa ruuxuna markaa islaamnima uma asaxayso hadduu markaa shahaadada aanu qirin inuu maxamed rasuulka ilaahay yahay addimaadii asixi mayso haddaan lagu darin marka shahaadada rasuulka risaalada loo qiraayo oo adaan asixi maayo oo iqaamo asixi mayso oo islaamnimo asixi mayso oo salaadii asixi mayso wax kastaba sixadeedii waxay ku xidhan tahay hadday salaad tahay iyo hadday adaan tahay iyo hadday iqaamo tahay iyo hadday islaamnimo tahayba in markaa la qiro wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ruuxaan sidaa qirin khasaaro abadiya u sugnaaday nabigana calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxu uhi warafacnaa laka dikrak xuskaaga ayaanu sare u qaadnay ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa darajeeyey dadkii la colloobaayey yaga ayaa goblamay qaarkood waxay ahaayeen qaar markaa waagaa kibirsan oo awood sheeganaya oo cizo iyo sharaf sheeganayay ahaayeen oo amarku taaglaynaya yaa yagii waxay noqdeen qaar hooseeyay noqdeen nebi maxamedna wuxuu noqday ka koreeya ayuu noqday ifyo aakhiraba ka koreeye weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam fadaa'il fara badan baa ilaahay siiyey wa rafacnaa laka dikrak xuskaagaanu sare u qaadnay buu ilaahay yidhi ilaahay baa darajeeyey ilaahay baa sare u qaaday wuxuu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam mid derajadiisu korayso nebiyadoo dhan mid ugu fadli badan buu ahaa ana sayidu waladi aadama walaa fakra nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam aadam wuxuu dhalay anaa ugu mudan arrinkan afaan kuma jiro yacni ma faanayo risaaladiisu waxaa laga dhigay caamah tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira waxaa laga dhigay mid markaa dadkoo dhan loo soo diray jinni iyo insi oo dhan kulligood in loo soo diray ou rasuul u yahay wa kaana anabiyu yubcadu ilaa qowmihi khaasa wa ila annaasi caamma nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam nebiyadii hore wuxuu ahaa nebiga ka midka ahi qoladiisa ayaa si gaara loogu diri jiray laakiin aniga waxaa lay soo diray dadkoo dhan ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu yidhi qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica sidaa dadka ku dhabaaliy ruuxaan rumayn risaaladda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay tahay risaalo caam ah oo dadkao dhan loo soo diray ruuxan sidaa rumayn muslim ma noqonayo oo islaamnima uma sugnaanayso aakhirana ma badbaadayo naar kama badbaadaye naar abadiyuu gelayaa khasaare abadiyana waa u sugnaaday jannana ma urinaayo ilaaba ilaa waa in la rumeeyaa risaalada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay caamma tahay risaalo caam ah ilaahay wuxuu u soo diray raxmad wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ya yacni raxmad inuu markaa caalamiinta u yahay baa loo soo diray lama odrhan lilmu'miniin mu'miniintoo keliyuu raxmad u yahay ee waxaa la yidhi lilcaalamiin caalamiintoo dhan xataa gaalada raxmad buu u yahay waayo cadaabkii baa laga dibdhigayaa oo adduunyada cadaab markaa wada camimaayo laguma soo dejinaayo mar haddii nebi maxamed loo soo diray calayhi salaatu wasalaam cadaab caam oo gaalada lagu wada rogo yacni waa laga koriyo ummatu maxamed kuma dhacay taasina waxa wey bisababi nabiy raxma asmaadiisa waxaa ka mida nabiy raxma waa nebigii naxariista waa nuur markaa nebi maxamed calayhi salaau wasalaam qad jaa'akum min allahi nuuru wa kitaabun mubiin waa nuur weey waa nuur ilaahay soo diray inaa arsalnaaka shaahida wa mubashira wa nadiira wa daaciyan ila allahi biidnihi wa siraaja muniira waanu ku soo dirnay buu ilaahay yidhi xaalaad markhaati tahay oo bushaareeyo tahay oo diga aad too naar ka digayso oo xagga ilaahay mid dadka ugu yeedhaya aad tahay oo idanka ilaahay aad ugu yeedhayso wadaaciyan ila allaahi biidnih wa siraajan muniira layr weyn oo wax iftiiminayaa tahay siraaj waxaa la yidhaha laydhka weyn ayaa la yidhaahdaa sida laydhka qoraxdoo kale ayaa siraaj la yidhahdaa qoraxdoo duhur joogtuu qaryo ka caddaayay quruxdii nebigeenna yaa qiyaasi karaaya walalaakhiratu khayrun laka min aluulaa aakhira weliba kaaga khayr badan daartan adduunyo wadaad suufiya wuxuu yidhi walalaakhiratu waxaa laga tilmaamayaa ilbidhiqsiga dambe allaxdatu alaakhira ilbidhiqsiba ilbidhiqsiguu ka dambeeyo ilbidhiqsiga dambea kaaga khayr badan ilbidhiqsigii hore oo nebiga derajadiisu mar walba waa kordhaysaa hawaabkiisuna waa badanayaa ajarkiisu waa u socdaa darajaatulkamaal buu korayaa markaan hadalka bilaabiyo iminka isku sawaab maaha nebigu yacni qarni kasta iyo sannad kasta iyo bil kasta iyo wiig kasta iyo maalin kasta iyo saacad kasta iyo daqiiqad kasta iyo ilbirqsi kasta nebiga waxa u kordhaysaa sawaab iyo derajo waayo ummadda islaamkii dhammaan khayrkay samaynaysoo dhan xaggay ka heshay waxay ka qaadato ka baratay nebi moxamed xaggiisa halkaasaa sanadku ku wada arooraya marka wax kastow khayro ay sameeyaan nebiga wuxuu ugu tegayaa labanlaabyu ugu tegaya isagoo labanlaaban ya isagoo laban laaban saddex laaban afar laaban shan laaban lix laaban toban laaban labaatan laaban wahaa kada waa labaatan laaban yahay maxaanu leenahay waxaynu tilmaamaynaa masalan adiga kii ku baray shayga khayrkaad samaynayso khayrkaa markaad la timaaddo macallinkii ku baray ee ilaahay dartii kuu baray in la midaa loo qoraya isagii waa sameeyey adna waa ku baray isagii khayrkii wuxuu haystaa laba ku ku sameeyey iyo ku adiga xaggaaga uga noqday kii isaga baray wuxuu ugu tegayaa saddex laab ya oo kuu baray iyo kuu sii barayba labadoodii markaa labanlaabkoodii u keen samayntuu isagu sameeyeyna u gee saddex laab buu noqday kuu sii baray afar laab kii sii baray markaa shan laab sidaa u wad nebi maxamed waxaa laga yaabaa in markaa dadka qaarkood camalka ay sameeyeenee khayrkaa inuu ugu tago markaa toban laab shan iyo toban laab labaatan laab soddon laab inuu sidaa ugu tago mana aha waxaa laga ajar siinayaa khayr mucayan oo keliya waa wax allo waxaad cimrigaaga khayr samayso oo dhan kulligood nooc doonaba ha noqdo in la midaa loo qoraya markaasay weliba laabmaysaa oo saddex laabmaysaa oo toban laabmaysaa oo labaatan laabmaysaa marka ilbidhiqsi kasta sawaabka nebigu waa sii siyaadaya labada ilbidhiqsiyaa isku xigaa isku sawaab maaha nebigu calayhi salaatu wasalaam laxdada dambe iyo ilbidhiqsiga dambuu sii ajar badan yahay macnaha noocaasee wadaadkaasi sheegay waa macno xaq ah waana nooc ay yidhahdaan tafsiir ishaari laakiin macnihii muraadka ahaa marka aayadda looga jeeday mutabaadirka ahaa maaha laakiin waa xaq shaki kuma jiro nabi maxamed calayhi salaau wasalaam taacada la aeeca waajibah aiicu llaha wa aiicu rasuul taacadu waa xaq mushtarak oo ilaah iyo rasuulkiisu wadaagaan oo siday u waajib tahay allah in la aeecaa rasuulka in la aeecaana waajib u tahay aiicu allaha wa aiicu rasuul itibaaciisaa layna amray qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allah fadaa'il fara badan baa la siiyey khasaa'is baa la siiyey qur'aanka marna kuma soo aroori iyadoo nebi maxamed ilaahay magaciisa ugu yeedhaayo sifu ugu yeedhaa yaa ayuha alrasuul yaa ayuha alnabiyu yaa ayuha almudathir yaa ayuha almuzammil waxaa loogu yeelaya awsaaf waa qadarin la qadarinaayo sharaftiisa la tilmaamayo khasaa'is fara badan baa la siiyey waxaa laga dhigay nebiyada ka ugu atbaacda badan saas aawadeed wax allo waxaa jannada gelayaa marka saddex meelood loo qaybiyo laba dalool waa ummatu muxamed sala allahu alayhi wasalam nebiyadii kale oo dhanna daloolka kale isugu tegayaan waxaa jannada galo oo dhan marka loo qaybiyo saddex meelood laba meelood waa xagga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadaha kaloo dhanna daloolka kale isugu tegayaan waxaa la siiyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam shafaacatu lcudmaa shafaacadii weynaanshaha badnay casaa an yabcaaka rabuka maqaaman maxmuuda waxaa la siiyey alxawd lmawruud xawdka ama darka loo arooraayo ina acطaynaaka alkawhar nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yeelay ummaddiisa ta ugu khayrka badan كنتم khayra ummatin أخرجت للناس ta'muruuna بالمعروف wa عن cani ilmunkari wa tu'minuuna billah nebiguna wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam antum tuwafuuna sabciina ummatan antum khayruha wa akramuha cala allah waxaad dhammaystiraysaan toddobaatan ummadood oo idinku aa ugu khayr badan tihiin ilaahay agtiisana aa ugu sharaf badan tihiin waa fadliga nebi maxamedu calayhi salaatu waxaa laga yeelay sayid waladi aadam waxaa ballan lagaga qaaday nebiyada iyo rasuulladoo dhan hadday nebi maxamed la kulmaan inay ciidamadiisa ka mid noqdaan atbaacdiisa ka mid noqdaan isaga raacaan waida أخذ allahu mihaaqa anabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikmatin uma جاءكم rasuulu musadiqun lima macakum latu'minunna bihi walatansurunah قال aqrartum waakhadtum cala dalikum isrii qaluu aqrarna qaala fashhaduu wa macakum min ashaahidiin nebiyada dhammaan waxaa balla lagaga qaaday hadday nebi maxamed la kulmaan inay markaa nebi maxamed rumeeyaan oo raacaan oo u hoggaansamaan oo sharcigiisa ku camal falaan nebiguna wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam wallahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum ma xalla lahu ila an yatabicanii ilaahay baan ku dhaartay hadduu muuse markaa noolaan lahaa oo dhexdiinna ku sugnaan lahaa xalaal uma noqoteen inuu aniga iraaco mooyaane wax kale uma banaanaateen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka yeelay khaliil araxmaan oo nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa in allaha itakhadanii khaliilan kama itakhada ibraahiima khaliila ilaahay khaliil buu iga dhigtay miduu aad iyo aad u jecel yahay jacayl darajat lkhulla gaadhsiisan kama itakhada ibraahiima khaliila siduu ibraahiimba khaliil uga dhigtay ayuu anna khaliil iga dhigtay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa khaliilu raxmaan waa nebiyada kii ugu fadliga badnaa ee ugu mudnaa waa ka ugu horreeye arlada laga dilaacinayo oo wuxuu u sheegay inuu yahay shaksiga ugu horreeya ee arlada markaa laga dilaacinayo cid laga soo saaro qabriga inuu ugu horreeyo wuxuu sheegay cidda ugu horraysa ee waxa weeye miiraabaysa inuu isaga yahay wuxuu sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam cidda ugu horraysa albaabka jannada laga furaya inuu isaga yahay wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam cidda ugu horraysay albaabka jannada garaacaysa inuu isaga yahay wuxuu nabigu sheegay sala allahu alayh wasalam cidda ugu horraysay jannada gelaysa inuu isaga yahay nebigu wuxuu yidhi marka wakhtiyada qaarkood allaahumma ummatii ummatii ummatii wuxuu ku celceliyey ummaddayda ummaddayda markaasaa ilaahay jibriil u soo diray markaasuu maxamed u tago weydii isagoo ilaahay og yahay ayuu yidhi weydii bal wuxuu markaa leeyahay nabiguna waa ooyey calayhi salaatu wasalaam bal wuxuu la ooyaayo weydii markaasuu dabeedna markaa u sheegay markaasaa waxaa lagu yidhi oo jibriil loo soo faray innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuu'uk ummaddaada arrinka ku saabsan waa ku raalli gelinaynaa oo xumaato markaa kugu samayn mayno kuma xumaynayno waa ku wanaajinayna fadaa'isha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa fara badan yihiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisu waa wanaagsanayd wa innaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq wanaagsan baad ku sugantay buu ilaahay u qiray caaisha waxay tihi kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqdiisu waxay ayd qur'aanku ku camalfalayey anas wuxuu idhi kaana axsana annaasi khuluqa wuxuu ahaa dadka ka ugu akhlaaqda wanaagsan wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inamaa bucidtu liutamima makaarima alakhlaaq waxaa la soo diray bes si aan u dhammaystiro akhlaaqda teeda sharafta leh wanaagsan in aan u dhammaystiro ayaa la ysoo diray haddana maca dalik iyadoo akhlaaqdiisu wanaagsan tahay ayuu haddana ilaahay ka baryaaya akhlaaqda inuu usii wanaajiyo waxaanu ilaahay ka magan gelayay akhlaaqda teeda xun oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray allahumma inii acuudu bika min ashiqaaqi walnifaaqi wa suu'i lakhlaaq ilahu waxaan kaa magan galay munaafiqnimada iyo akhlaaqda teeda xun wuxuu kaloo odhan jiray allahumma kamaa xasanta khalqii faxasin khuluqii ilaahay buu akhlaaqda inuu sii wanaajiyo ka baryaya wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min aljubni walbukhli walcajzi walkasal akhlaaqa xunxun oo ay fulaynimadu ka mid tahay bakhaylnimadu ka mid tahay yacni markaa ayuu ilaahay ka magan galay waana ka dheeraa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo waxa uu ahaa dadka ka ugu geesisan wuxuu ahaa ka ugu deeqda badan wuxuu ahaa ka ugu akhlaaqda wanaagsan wuxuu nabigu odhan jiray wakhtiyada qaarkood sida istiftaaxyada soo aroortay inuu odhan jiray allahuma ahdinii liaxsani alakhlaaq laa yahdi liaxsaniha ila ant wasrif canii sayi'aha laa yasrif canii sayi'aha ila ant ilaahay igu hanuuni akhlaaqda teeda wanaagsan akhlaaqda teeda wanaagsan adiga mooye cid kale kuma hanuuniso akhlaaqda teeda xunna ilaahayow iga leexi nabiga akhlaaqdiisu calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad bay u wanaagsanaye haddaynu waxyaalo ka mida aynu tilmaanno akhlaaqda nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam dadka ka ugu xishoodka badan buu ahaa ka ugu deeqda badan buu ahaa ka isu dhulliga badan buu ahaa ka ugu geesisan buu ahaa ka ugu sabirka badan buu ahaa ka ugu fasaaxada iyo balaaqada badan buu ahaa oo aftahannimo haddii la eego nebiga cid ka aftahansanayd ma jirin wuxuu ahaa dadka ka ugu raxmadda badan ka ugu wejiga furan buu ahaa ya kaana kaiira tabasum dhool cadayntiisu waa badnay wejigiisa noo kuma qorayn noo kuma qorayn wejigiisa ya wuu weji furaa nabigu calayhi salaau wasalaam waxaanuu boorin jiray weji furaanta ya laa taxqiranna min almacruufi shaya walaw an talqa akhaaka biwajhin alqin walaw an talqa akhaaka biwajhin aliiq weji furan in dadka lagu qaabilo ayuu marka boorin jiray waxaanuu sheegi jiray inay sadaqa tahay wuxuu ahaa mid dulqaad badan wuxuu ahaa mid raxmad badan wuxuu ahaa hadday go'aan noqoto mid go'aan adag marka hore mid aad uga fekera buu ahaa dadka la tashada ya wa amruhum shuraa baynahum wa shaawirhum fil amri buu ku camalfalayay ilaahay baa amray dadka la tasho fa idaa cazamta fatawakkal cala allah markaad go'aansato ilaahay tala saaro markuu go'aansado nebigu labaclabca ma ahayn abadan ghaswatu uxud markay dhici doonto oo gaaladii qureysheed ay soo duuleen ayuu nebigu dadka la tashaday maxaynu yeellaa magaalada miyaynu uga baxnaayo markaysaa meel baynu kaga hor tagnaa mise magaalada dhexdeedaynu kula dagaalannaa taladii baa markaa waxa weeye laysku khilaafay waxaa la soo jeediyey oo dadkii khaas ahaan aan beder ka qayb gelin ay u badnaayeen oo gaalada ciil aada u qabay in wax waxaweye loo baxo sidii markii aad markaa ra'yigaa loo badiyey buu nebigu aan ku qaatay diricii dagaalku soo xidhay markii dambe waxay yidhaahdeen war malaa nebiga waa ixraajinne sida kale yaa si aanu rabin ayaynu u tilmaannaye siduu isagu doonaayo inaynu u daynnaa fiicnay markaase yaa rasuul allahi haddaad doonayso inaynu markaa magaalada gudaheeda ku jirno inoodaa magaalada gudaheeda aan ku jirno aan kula dagaalanay markaasuu maya nebi hadduu markaa diraca dagaalka soo xidho yacni dib inuu bixiya uma bannaana go'aankiibu ku socday iyadoo sidii kale markii dambe loo jeediyey wuxuu lahaa xasmi ya go'aan hadday noqoto ma calool jeecsanayn nebigu calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed dadkii caayay oo ka mid ahaa ninkii loodhan jiray nadar odhan jiray nadr ibnu ibnulxaaris markii la qabtay ee uu tawaawacay nebigu markaa uma debcin waayo ninkan wuxuu ku kacay wax ku kacay ma jiro markay noqoto cayda nebiga la caayayo iyo dagaalka lala dagaalamayo waxaa darnaa cayda la caayaya dadkii la dagaalamay nebigu waa cafiyey laakiin ciddii caayi jirtay ma cafin gaalada ciddii caayi jirtay dacaayadayn jirtay nebigu ma dhaafino ma dayn laakiin kuwii la dagaalamay oo muslimiintii wax ka laayay nebigu waa daayey cayda shanigeedu waa weyn yahay dib baynu ka sheegi doonaa insha allahu nebigu hadday go'aan noqoto waa go'aan adkaa laakiin marka hore go'aanka deg iskama gaari jirin ee wuxuu markaa samayn jiray tashi waa rogrogi jiray sida aslaxa ah ay ula muuqato dadka ahlu ra'yigina kula taliyaan markuu ku go'aan qaato labcalabac ma ahayn wuxuu lahaa casmi xasmi buu lahaa wuxu aha mid aad u raxmad badan wuxuu arkay markii la soo qabtay dadka qaarkood oo maato la soo qafaashay hooyo ilmaheedii aan haynin markaasuu tan yaa kaga argagixiyey waa diidaya in laga argagixiyo ilmaheeda siiya u keena xataa wax kale iska daaya nebigu calayhi salaatu wasalaam xayawaanaadku u naxariisan jiray aadami iska daayey nin baa wuxuu qabsaday ugaadh irmaan ayuu soo qabsaday isagoo ugaadhi haysta ayay nebiga u cabatay inay doonayso yacni neefkeedii yaraa ama markaa dhashii yarayd inay soo nuujiso yadii wuxuu ku yihi ma soo noqonaysaa waxay tihi haa waan soo noqonaya ugaadhaa odhanaysa nebigu ninkii buu la hadlo wuxuu yidhi ma u oggolaanaysaa inay soo nuujiso u oggolow way tagtay waa carartay waa soo nuujisay waa soo noqotay markay ku soo noqotay ayuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma isii buu ku yidhi mise iga iibi markaasuu ya rasulla qaado nebigu waa sii daayay calayhi salaatu wasalam iyadoo faraxsan bay tagtay awr baa nebiga u cawday markaasuu waryaahay ninkii awrka lahaa awrku waa kaa cabanayaayo inaanad waxna siinin aad raratoo dhibaatayso waxaad siisaana ayna jirin oo gaajo iyo dhib aad isugu dartuu kaaga cabanayaa buuri ya ninkii wuxuu ku waaniyey dee inuu naxariiso xataa xayawaanaadku nebigu u naxariisan jiray calayhi salaatu wasalaam oo raxmaddiisu waxay gaadhaysay xata alxayawaanaat soo aayaddu ma aha wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nebi moxamed waa fasaaxa iyo balaaqo badnaa nin kastoo aftahana oo fasiixa oo balaaqo badan isagaa ka balaaqa iyo fasaaxa badnaa waxa uu ahaa dadka markaa ka ugu miisaanka badan xagga caqliga ruux fududoo markaa dhacdhaca maaha ruux caqligiisu miisaaman yuhu ahaa dadka ka ugu caqliga badan buu ahaa ka ugu dulqaadka badan buu ahaa nin reer miyiya u imanaya markaasaa intuu u yimaado ayuu nebiga go'a ku maroojinayaa go'iyo markaa qoorta u saaran buu markaa sidaa ugu maroojinayaa yaa markaasaa go'i wuxuu ku sawirmayaa qoortiisu sidaa laablaabka ugu sawirmayaa sida uu markaa ugu ciijiyey daraaddeed markaasu muxamadow maalka adigu ma lihid aabbahaana ma lehe wax iga sii markaasaa nebigu qoslayaa ani reemiya waa dhoolla caddaynaya ya inuu ka aargoosto inuu dhibaateeyo inuu markaa waxa weeye maago intaa midnaba kuma samayn waaba u qoslaya waa akhlaaq wanaagsana inan yaroo addoonaa u imanayso gacanta intay qabsato ya ayaanu iska furfurayn danteeday u sheeganaysa waa inan yaro addoon ah haddamaaragta dadka waa soo dhowayn jiray marba qofkuu la hadlaayo qofkaasi wuxuu moodi jiray isaga inuu aad u jecel yahay camr bnulcaas baa wuxuu yidhi markaa nebiga u imaado calayhi salaatu wasalaam baa nebigu aad ii soo dhowayn jiray aadna iigu qosli jiray ilaa aan is idhi dadkaba aduu kuugu jecel yahay maalintii dambaan kuu yidhi dadka yaad u jeceshahay markaasuu caaishaan u jeclahay xagga ragga ayaad u jeceshahay baan ku idhi aabbaheed baan u jeclay buuhi yaa ku sii xiga cumar baa ku xiga buuhi rag kaluu sheegay ilaa aan isidhi buuhi maxaad weydiisay markii horena waxaan islahaa adigu kuugu jecel yahayba dadka waa siduu dadka u soo dhowaynayay nebigu waa sabir badnaa yaa waa qanaaco badnaa waa zaahidnimo badnaa xooluhu marka hadday sidaa u soo galaan sida daadkay uga bixi jireen ya rag buu siinayay boqol boqol geela boqol boqol boqol halaad boqol halaad boqol halaad boqol halaad ya ayuu siin jiray cuyaynatu bnu xusn boqol halaad buu siiyey aqrac bnu xaabis boqol halaad buu siiyey rag kalena boqol boqol buu siiyey cabaas ibni mirdaas wuxuu siiyey boqolka wax ka waabsan nimankaasina odayaal bay ahaayeen qabaa'isha u taliya waxaa ku jira in iyaga lagu soo dhowaynaayo oo islaamnimada la jeclaysiinayo ragga kale u dhiggaahina inay soo islaamaan lala rabo cabbaas markii looga yareeyey nin gabyaayuu ahaayee waa gebyey atajcalu nahbii wa alcubaydi bayna cuyaynata waalaqraci maa kaana xisnu walaa xaabisun yafuuqaani mirdaasa fi lmajmaci wamaa kuntu duuna imri'in minhuma waman takfid alyawma laa yurfaci wuxuu yidhi nimankan igama aabbo weyneyn aabbahaygii mirdaas iyo aabbayaashood golaha marka la isugu yimaado niman iga aabbo weyn may ahayn anna midna kama liito yaa maanta kaad hoos u dhigtana dee weligii kor loo qaadi maayo markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam u dhammaystiran nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa dadka ka ugu geesisan saxaabadu waxay yidhahdeen marka dagaalku darnaado ninka geesiga agtayada ka ahi waa ninka nebiga ag jooga ya dagaalka cidi kama horrayn jirin halyayga lagu gabbaduu ahaa yaa dadka ka ugu geesaysan buu ahaa ghaswadii hawaasin iyadoo ciidamo badan ay markaa yihiin muslimiintu ayaa markaa hawaasin la weeraray duulaankii markaa qoladaa ku maqnaa meeshii ay degganaayeen meel ka sokaysa oo ayay soo galeen niman leebka aad u isticmaala bayn ahaayeen leebka aada u yaqaan halkii bay markaa waxay sameeyeen jeex aan laga filaynin oo la isleeyahay weli meeshoodii ma dhowaa bay halkan yimaadeenoo soo galeen iyadoo ay baraad la'yihiin uun bay mar keliya leeb sidii nin keliya inuu ridoo kale bay afar kun oo xaboo leebay mar saa u sii daayeen waa afar kun oo nin weeye afar kun oo xaboo leebay saa u rideen yaa waa kaga naxsadeen badankii waa yaaceen nebiga waxaa ku soo hadhay afraad aan toban ka badnayn isaguna baqal buu saaran yahay baqali ma dheerayso marka horeba inuu cararo uguma talagelin weligiina ma cararin abadan sagaal faras ama toban faras buu lahaa fardihii waa ka yimi baqal buu saaran yahay baqal yaa markay ciidankii ka carareen waa garanaysaa nin hoggaamiye ah sida markaa cadowgu ugu taamayo hogaamiyaha inay helaan ilaa haddii hoggaamiyaha la dilo jab baa imanaya ya iyadoo ciidankii ka cararay waxa ku soo hadhay toban iyo waxaan ka badnayn ay yihiin ayuu markaa waxa weeye xaggii cadowga u sii wadaa markaasuu leeyahay ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib waa issheegayaaba ya waxba cid iskaga tirin maayo anigu nebi baan ahay shaki kuma jiro ina cabdimualib baan ahay ya waxa uu ahaa dadka ka ugu geesisan waxa uu ahaa dadka ka ugu deeqsisan xooluhu si kastay u soo galaan wuxuu ahaa mid saa u bixiya siday u soo galaan buu u bixinayey maalin buu salaad casar dadka tujiyey salaadii markuu ka baxay ou sidaa u salaamo naqsuhu si deg degdega saxaabadii uga tallaabsadoo guriguu gala saxaabadii baa yaabo saa usii eegay ila caadada caynkaasoo kale a nebigu ma ma lahayn markii dambuu soo noqday wuxuu arkay iyagoo yaaban markaasaa nebigu u sheego uu yidhi ma waxaa la yaabteen saan u baxay in yaroo dahabaa guriga taallay dabeedna waxaan karaahiyaystay caawa inay noo hoyato tii baan waxaan amraya in la qaybiyooo qoladaana intaasii qoladaana intaasii qoladaana intaasii waa dahabkii caawa inuu hoydo oo guriga ku hoydo ya ayuu ka taxadirayaa taasuu u degdegaya waxa uu ahaa dadka ka ugu markaa xishoodka badan kaana ashadda xayaan min alcadraa'i fii khidriha waa ka xishood badnaa gabadh shabada oo muxajabadu asturkeeda ku sugan nebigu waa ka xishood badnaa calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa reerkiisa ka ugu wanaagsan khayrukum khayrukum liahlih wa ana khayrukum liahlih ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaydinku wanaagsani waa ka ehelkiisa ugu wanaagsan anna waxaan ahay buuhi ka ehelkiisa ugu wanaagsan maaha nebigu calayhi salaatu wasalaam waa run badnaa been ma aqoon gaaladii baa la u qirtayba markaa inuu xataa run badan yahayoo wax beena aanu innaba aqoon waxaa dhacday abu sufyaan markii uu weydiiyey hiraqla oo ku yidhi wax beena hore ma ugu aragteen wuxuu yidhi maya wax alla wax beenaan hore ugu aragnay innaba ma jirta buuli abuu sufyaanna wuxuu ahaa markaa dadka ugu colaadda badan nebiga wakhtigaas haddana wuxuu qirayaa innaba wax beena inaan markaa xabad yar oo beena marnaba lagu qaban sacd ibnu mucaad baa maka yimi wakhtiyadii nebigu hijrooday calayhi salaatu wasalaam waa intii beder aynay dhicin oo dagaaladu ayna dhex marin markaasaa wuxuu ku degay nin gaaladii waaweyneed ka mida oo umayat ibnu khalaf la odhan jiray ninkaana waxaa ka dhaxayn jirtay saaxiibnimo markuu umayat bnu khalaf markaa taga madiine waagii hore wuxuu ku degi jiray sacd ibnu mucaad sacd ibnu mucaadna markuu maka yimaado wuxuu ku degi jiray umayat bnu khalaf sidii caadadu ahayd ayuu soo socdo maka intuu yimi isagoo cimradoon ah waa intaan dagaalladu dhicine nebigu se madiine tegay oo nebiga la magan geliyey ayuu markaa cumro u soo kacay inuu maka ka cumraysto umayuu ku degey umayat ibnu khalaf baa wuxuu yidhi waar in lagu arko maalinnimo ma jecli oo dee qolada markaa reer madiine waxaa lagu qaniinsan yahay muxamed bay magan geliyeen oo yidhahdeen waay kuu gargaarayna waa ku daafacaynaa marka iska joog buu yihi guriga marka habeennimo ay caawa noqoto ayaan ku geynayaa kacbada markaa cimrayso waa iska joogay habeenkiibuu soo kaxeeyey wuxuu keenay kacbadii halkii inuu cumraysto ayuu keenay abu jahal baa arkay war miyaanu ahayn sacad miyaanu ahayn ya qoladii muxamed magangelisay miyaanu ahayn muxuu naga soo doonay dabeedna hadal markaysa markaa canaan ahoo dee dagaal ah oo afka ah ayuu canaan buu ka taagtaagay sacadna waa iska celiyey wallahi inaanu idiin diidi doonno buu ihi markaa waxay tijaarada idinka timaadaa shaam oo xabadi idinkama imanayso hadal kulul uma hamran ninkii eh, la socday eh, sacd ibnu mucaad oo umaye ahaa ayaa wuxuu dee hadalkaa ku adkayna abalxakam a waa ninka meeshan ugu sharafta badane sidaa hadalkaa ugu taagtaagi ya markaasuu waarud naga tag adigaba wuxuu noo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku dilayey markaasu ma aniga aniga umaya ha nebigu wuxuu noo sheegay inuu ku dilaayo markaasu wallaahi maxamed been ma sheego xadiisku bukhari u kusugan yahy uma yaa odhanaya wallaahi muxamed been ma sheego isagoo argagaxsan buu u tegay haweenaydiisii markaasuu idhi walaalkaygii reer madiina alyasribi wuxuu sheegaya sacad wuxuu ii sheegay muxamed inuu u sheegay siduu sheeganaayo inuu idilaayo markaasay tidhi wallaahi muxamed been sheegi maayo yadina waa tidhi wallaahi muxamed been sheegi maayo ee ma makuun kugu dilayaa maya meesha ma sheegin buui meesha ma sheegin muddo yar dabadeed baa beder la ysugu yeedhay ka kaca ka kaca ka kaca yaa gabadhii baa ku tidhi war ha bixin ha bixin iska joog ha tegin wuxuu doonay inuu joogo aanu tegin abujahal baa u yimi wuxuu hi ragga ugu sharafta badan baa tahay inaad ka maqnaato meesha ma aha war haatan maalin iyo laba maalmoodna raac ha hadhin marka hore waa raacay kama soo noqona sidiiba ku gala sidii baa lagu dilay ashaahid waxaan u jeedaa waa in markaa gaaladii ay qirayso inaanu markaa innaba been aanu sheegin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xagga markaa quruxda iyo xagga nasabka mid walba wuxuu ahaa dadka ka ugu wanaagsan nasabkiisu wuxuu ahaa dadka ka ugu nasabka wanaagsan buu ahaa ina allaha astafaa kinaanata min waladi ismaaciil wastafaa qurayshan min kinaana wastafaa bani haashim min quraysh wastafaanii min bani haashim fa ana khiyaarun min khiyaarin min khiyaarin min khiyaar saasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam guur xalaala ayuu ku dhashay isaga keliya maaha silsiladda nasabkee uu leeyahay ilaa aadam laga gaadhaayo qayb walba raac qayb walba ya ila waxa weeye aabbo kasta iyo hooyo kasta laba waalid bay leeyihiin mid kasta waxaa la raacayaa silsiladda ilaa aadam isaga nasabkiisa nasabka uu tirsanayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa aadam laga gaadho wax zinii ma soo gelin nikaax xalaalu ku wada dhashay hooyadii xagga aabbaheed marka raaco ilaa aadam laga gaadhayo yacni wax markaa zini ma soo gelin wada xalaal buu ku dhashay laagaha kale sidaa u raac yacni markaa cabdullaahi hooyadii saa si leegu raac yacni markaa cabdullaahi hooyadii iyaduna hooyada ay leedahay ilaa aadam raac hooyada ay sii leedahay ilaa aadam raac fay sii leedahay ilaa aadam raac laag kasta oo sidaasa waxaa laga yaabaa boqollaal inay noqoto boqolaalka caynkaase ilaa aadam soconaya innaba wax zini ma soo gelin wada xalaal buu ku dhashay wuxuu nabigu yihi calayhi salaau wasalaam kharajtu min nikaaxin walam akhruj min sifaax guur xalaalaan ka soo baxay zina kama soo bixin zine kama soo bixinna waxay noqonaysaa laagaha nasabka bahayeeyooyinka abtiyada yacni waxa weeye dhammaan markaa sidaa in loo wada raaco laa kastaba waa boqolaal bay noqonayaan mi'aad mid walba waxaa la raacaya ila aadam hal meel zina kagama jirto waa xalaal xalaal xalaal xalaal xalaal ya dadka qaar waxay wax ku ammaanaan inuu xaaraam yahay ama garac yahay markaasay leeyihiin alla fariidsana ma garac ba garac khayr ma leh wuxuu ku dhashay waxaan xalaal ahayn yacni garacu waxaan xalaal ahayn buu ku dhashay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam garacnimo waa ka dheer yahay xalaal buu ku dhashay xagga nasabkiisu waa sidaas xagga quruxda wuxuu ahaa dadka ka ugu quruxda badan isaga quruxdoo dhammaystiran baa la siiyey calayhi salaatu wasalaam siday culammadu sheegeen oo xataa yuusuf waa ka qurux badnaa nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu sheegaya waxaa la siiyey shatra eh, xusni quruxda barhkeed baa la siiyey yaa waxay moodaan wadaadada qaarkood in quruxda markii la qaybiyey nusna yuusuf la siiyey dadka kale oo dhanna nus loo qaybiyey war sidaa ha u qaadan nebi maxamed quruxdoo dhammaystiran baa la siiyey yuusufna nuskeed baa la siiyey marka wuxuu ahaa ajmal annaas dadka ka ugu quruxda badan buu ahaa wuxuu ahaa dadka ka ugu udgoon oo xataa dhididkiisu wuxuu ahaa miskiga ka ugu udgoon buu markaa waxa waxaweye ka udgoonaa saas aawadeed zawjaadka nebigu calayhi salaatu wasalaam marka nebigu dhidido bay dhididka kaydsan jireen oo urursan jireen dhididka nebiga calayhi salaatu wasalaam si waxyaalaha udugga ismarinayaan ay uga dhigtaan dhiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa dadka ka ugu xoogga badan ee ugu quwada badan khandaqa markii la qodi kari waayey dhagax adag baa saa loogu beegmay oo saxaabadii u taag waayey nebigaa loo yeedhay calayhi salaatu wasalaam yaa isagaa yidhi ii dhiiba bismi illaah intuu yidhi saa ugu dhufta markaasaa qaybi jabtay oo waxbaa ka markaa waxa weya yani sidii markaa hillaacoo kale baa ka muuqday mar labaad buu sidaa intuu bismillaah yidhi ku dhuftay qaybtii labaad baa jabtay mar saddexaad buu intuu sidaa markaa waxa weye u qaado bismillaah yidhi ku dhuftay qaybtii kalena waa jabtay saddexdaa goorbuu ku jebiyey ya waxaanu yidhi waxaa laysiiyey kunuusa kisra iyo kunuusa faris ayaa markaa laysiiyey ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka ka ugu sabirka badan buu ahaa haddii gaajo iyo dhibaata ay timaado mid jilicsan nebigu ma ahayn calayhi asalaatu wassalaam waa adayg badnaa saas aawadeed khandaqa markii la qodaayey saxaabada calooshooda saa dhagax dhagax baa ku xidhan waxaanu eegnay bay yidhahdeen caloosha nebigoo saa laba dhagax baa ku xidhan gaajo daraaddeed ii haddana ma lahayn mid tawaawaca ma ahayn waa quwo badnaa waa adayg badnaa waa tawaaduc badnaa mid kibro ma ahayn kibir nebigu ma aqoon calayhi salaatu wasalaam oo kibri jirin nabigu calayhi salaatu wasalaam ah, ma kibir jirin oo oh, wax kibira ah? ma aqoon waxau ahaa mid cadaalad badan wuxuu ahaa mid cudurdaarada aqbala waxau ahaa midaan xiqdi ahayn oo laab xaadhan waxau ahaa mid waxa weeye ciddii wanaag u samaysa wanaagga ka abaalguda wanaagga mid qira buu ahaa mid u shukri naqa buu ahaa mid u abaalguda buu ahaa kaana yaqbalu alhadiyata wayusiibu calayha ciddii markaa wanaag u fasha waa ka shukri naqi jiray ina amana annaasi calaya dadka waxaa igu manno badan abubakar cidda igu galladda badani waa isaga saasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mid xagga cibaadada aad u cibaado badan mid aad u cibaado badan buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mid naxariis badan buu ahaa mid cibaado badan buu ahaa habeenkii markuu cibaadada u kaco ya siduu u taagan yahay baa gommadihiisu dildillaaci jireen waa kii yidhi afala akuunu cabdan shakuura waxa uu ahaa mid qur'aan akhris badan wuxuu ahaa mid xus badan oo ilaahay aad u xusa wuxuu ahaa mid cabsida ilaahay la ooya waxa uu ahaa mid aad u naxariis badan oo raxmad daraaddeed mid la ooya buu ahaa ilmihii yaraaye ee markaa dhimanayey ee inantiisu dhashay raxmad daraaddeed buu nebigu la ooyay calayhi salaatu wasalaam waxaanu ihi man laa yarxam laa yurxam wuxuu boorriyey raxmadda irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa yacni sidaasuu nebigu boorriyey alayhi salaatu wasalaam waxau ahaa mid soom badan buu ahaa wakhtiyada qaarkood soonka sunnaha intuu soomaa la ys odhan jiray afuriba maayo ya bisha shacbaan iyo bisha rajab iyo bisha muxaram sooman fara badan buu soomi jiray yacni khamiista iyo isniintuu soomi jiray ayaamulbiidku soomi jiray maalmo kaluu soomi jiray waa soom badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa cunto yaraa cuntada ma fara badin jirin nebiga akhlaaqdiisu aad iyo aad bay u wanaagsanayd waa zuhdi badnaa adduunyada waa ka zaahiday qanaacuu lahaa mid amac marka waxaan yani lagu yaqaan ma ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam mid amac lagu yaqaan nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ahay ilaahay baa nebi maxamed taskiyeeye oo ammaanay ilaahay wuxuu taskiyeeyey yacni qalbigiisa maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa qalbigu wuxuu arkay kama been sheegin wuxuu ilaahay taskiyeeyo ammaanay araggiisa maa zaaqa albasar wamaa tagaa laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa aragu ma iilan mana xadgudbin aayaadkii rabbiye waaweynaa wax ka miduu arkay wuxuu ilaahay taskiyeeyey carabkiisa wamaa yantiqu can alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa yacni hawo nebigu kuma hadlo iyo waxaa naftu jeceshahay wuxuu ku hadlayaa waxyi loo waxyooday bes ayuu ahaaday wuxuu ilaahay taskiyayaa caqligiisa wuxuu ammaanay caqligiisa maa dalla saaxibukum wamaa hawa saaxibkiin ma habaabin mana markaa waxaa lumin ma baadiyoobin waalli buu u diiday wamaa saaxibukum bimajnuun maa anta binicmati rabbika bimajnuun maa bisaaxibikum min jinnah weliba markaa tan baa sii ablaq ah oo maxay tahay waa nakiro siyaaqu nafyi dhacdooo weliba min la geshay min la geshay waa noocii cumuumka naska ku ahayd iska daa waalli dhammaystirane in yar qadar yar oo waalli ka midi innaba kuma sugnayn maa bisaaxibikum min jinna dadka qaarkood baa la yidhaahdaa war hebel baf yar baa ku jirta ya yacni wuxuu in yar oo jinno ah ama waalli ahi qadar yar oo ka mida xataa kuma sugnayn maa bisaaxibikum min jinna ilaahay wuxuu taskeeyey dacwadiisa wadaaciyan ila allahi biidnihi wasiraajan muniira yacani waa mid xagga ilaahay dadka ugu yeedhaaya idanka ilaahay iyo amarka ilaahay baan ugu yeedhaya wuxuu kaloo allah yidhi wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim waxaad dadka ku hanuuninaysaa waddo toosan ilaahay wuxuu ammaanay ammaanadiisa wamaa huwa cala alghaybi bidaniin marka qiraa'ada da'da la akhriyo mid lagu tuhmaysanaya ma aha waxyiga iyo haybka oo inuu wax ku daray ama wax ka reebay yaani mid lagu tuhmaysanayo maaha ilaahay wuxuu taskiyeeyey yani runtiisa walow taqawala calayna bacd alaqaawiil laakhadnaa minhu bilyamiin uma laqatacnaa minhu alwatiin markaa nebigu run sheega ayuu ahaa innaba wax beena ma sheegi jirin wax beena ma sheegayn beenna ma aqoon ilaahay wuxuu taskiyeeyey oo ammaanay raxmadiisa inuu raxmad badnaa fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum naxariis xagga ilaahay ka ahaataad ugu debacday wuxuu kaloo allah yidhi bilmu'miniina ra'uufun raxiim wuxuu kaloo allah yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin inuu naxariis yahay ya dadka mu'miniinta u naxariisanayo caalamiintao dhan raxmad inuu u yahay loo soo diray ayuu ilaahay inoo sheegay ilaahay wuxuu ammaanay xataa kii wax baray oo jibriil ah ayuu ilaahay ammaanay callamahu shadiidu lquwa duu miratin fastawa waxa wax baray mid waxa weeye xoog badan duu miratin fastawa wuxuu kaloo allah yidhi inahu laqawlu rasuulin kariim dii quwatin cinda di lcarshi makiin mutaacin hama amiin wamaa saaxibukum bimajnuun ilahay waxau yidhi qur'aanku waa rasuul hadalkii bimacnaa ka cidda soo gudbinaysaa yacni waa rasuul ayaa markaa waxa weeye hadalkii uu yahay ta'diyatan wa balaaqan isagaa soo gudbinaya laakiin waa kalaamullahi xaqiiqatan sida aayaadka kale sheegayaan rasuulkaasaa la sifeeyey inuu yahay dii quwatin cinda di lcarshi makiin mudaacin huma amiin waa mid ammaano leh waa amiin waa ammaano badan yahay innaba ziyaado iyo nuqsaan gelin maayo ilaahay wuxuu nabiga taskiyeyey diintiisa iyo akhlaaqdiisa allah wuxuu yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen calaa khuluqin cadiim bimacnaa la calaa khuluqin cadiim ay la calaa diinin cadiim diin weyn baad ku sugantay akhlaaq wanaagsan oo khuluqa culammadu waxay dhahen wa khuluqun maca allah wa khuluqun maca khalqih akhlaaqdii waxay u qaybsantaa akhlaaq ilaahay lagula dhaqmaayo iyo akhlaaq khalqigiisa lagula dhaqmayo aayad kale allah wuxuu yidhi xagga ammaanada markuu sheegaayey jibriil nazla bihi ruuxu lamiin calaa qalbika litakuna min almundiriin nazla bihi ruuxu lamiin waa ruuxii ammaanada badnaa ilaahay wuxuu taskiyey darajadiis oo wuxu uhi warafacnaa laka dikrak yacni waxaanu kor yeellay xuskaagaanu kor yeellay oo waa ku darajaynay nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ammaanay jacaylku dadka la jecel yahay hidaayada iyo khayrka iyo siduu ummadda ugu dhimirsan yahay oo ugu naxariisanaayo oo wax alla wixii dhibaya uu uga tudhaayo oo allah wuxuu yidhi laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim waxaa idiin rasuul idinka mid ah oo idinka dhashay oo ay ku adag tahay waxa idin dhibaya oo ku dadaalaya idinka idinku dadaalaya hidaayadiinna iyo wanaaggiinna ku dadaalaya iyo waxa idin anfacaya muuminiintana u dhimirsanoo aada ugu naxariisanayo ilaahay wuxuu inoo sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam si hagar la'aana inuu ummaddiisa wax u baraayo uguna barbaarinayo oo allah wuxuu yidhi huwa aladii bacaa fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin kitaabka iyo xikmaduu barayaa ya khayr oo dhanna kitaabkiiyo xikmada in la barto kitaabkiiyo sunnada in la barto baa khayr oo dhan laga helayaa wa yusakiihim waxaa loo jeedaa waa barbaarinayaayo wuxuu ku barbaarinayaa oo ku tarbiyaynayaa dhaqanka kitaabkiiyo sunnada lagu dhaqmayo nebiga ilaahay wuxuu ku ammaanay inuu ummi yahay aanu waxna qorin waxna akhrin taasina waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaayay ka mid tahay yaa oo haddii markaa uu qoraalka hore u aqoon lahaa oo inuu kaatib yahay oo wax qoro waxna akhriyo lagu ogaan lahaa dadka qaar baa shakin lahaa wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhutuhu biyamiinik idan lartaaba almubtiluun maad ahayn mid hortii intaan waxyiga lagugu soo rogin mid kitaab akhriyo sadar ka akhriyo maad ahayn mid midigtaada ku qorana maad ahayn oo nebigu qoraal ma aqoon sadarna waxba kama akhrin jirin idan lartaaba almubtiluun marka min dalaa'ili nubuwatii bay ka mid tahay nebiga ilaahay wuxuu taskiyeeyey cibaadadiisa ina rabbaka yaclamu annaka taquumu adnaa min hulutay illeyl ilaahay wuxuu ka nasaahay oo nebiga ka hufay oo u diiday waxay gaaladu ku masabideen ama ku dhaleeceeyeen oo dhan dhammaan waa ka reebay wuxuu ilaahay sheegay waxyi un inuu raacayo in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay wuxuu ilaahay taskiyeeyey xataa saxaabadiis oo inay saxaabada nebigu khayr badan yihiin oo wanaagsan yihiin buu ilaahay sheegay aayaat mutacadida ku yimi wuxuu ilaahay taskiyeeyey haweenkii nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam buu taskiyey yaa nisaa annabiy lastunna ka axadin min annisaa in ittaqaytunna falaa takhdacna bilqowl ama waqfiga xagga hore la raaciyo in ittaqaytunna marka xataa ummaddiisuu ilaahay taskiyey kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas nebiga caynkaasa dee waajibku waxay tahay in la jeclaado wanaagoo dhan baa u sugnaaday xumaan oo dhan baa laga hufoo laga dheereeyey yaa shaacirka ammaanaya muxuu yidhi fa ajmalu minka lam tara qatu caynii wa afdalu minka lam talid innisaa'u khuliqta mubara'an min kulli caybin kaannaka khuliqta kamaa tashaa'u wuxuu yidhi markaa cid kaa qurux badan indhahayguma qaban weligay ruux kaa fadli badanna dumar ma dhalin waxa lagu abuuray adoo ceeb oo dhan ka hufan waxaad mooddaa sidaad adigu doonto in lagu abuuray waa hadal baliiqah mid kale wuxuu yidhi ida allaahu asnaa bialadii huwa ahluhu calayhi fama miqdaaru maa tamdaxu lwaraa marba hadduu ilaahay ku ammaanay wuxuu nebigu u ehel yahay oo ku sifaysan yahay maxay markaa tarayaan wuxuu khalqigu ku ammaanayo ammaani waa ammaanta ilaahay waxaa xasaan loo nisbeeyaa inuu yidhi aqaru calayhi linubuwati khaatamun min allahi min nuurin yaluuxu wayashhadu wadama alilahu isma annabiyi ila ismihi ida qaala fi lhamsi almu'adinu ashhadu washaqa lahu min ismihi liyujillahu fadulcarshi maxmuudu wahada muxammadu nabiga calayhi salaau wasalaam gaaladu waqtiyada qaarkood intay dhaleeceeyeen bay waxay odhan jiray mudammam sida marka arwa binti xarbin ummu jamiil imra'atu abi lahab ay tidhi mudammaman abaynaa wa diinahu qalaynaa wa amrahu casayna waxay dhibsanayaan inay yahay muxamed yidhaahdaan muxamed waa maxay waa mid aad loo mahadiyey marka wax la wasni ahoo liddi ku ah xagga macnahay ku magacaabeenoo iyagu ula baxeen markaasay mudammaman kan aadka loo dhaleeceeyey abayna waa diidnay wa diinahu qalayna diintiisana waa nacnay wa amrahu casayna arrinkiisana waa caasinay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa alaa tacjabuuna kayfa sarafa allahu canii shatma qurayshin wa lacnahum miyaydaan la yaabayn sida ilaahay iiga leexiyey quraysh caydooda iyo dhaleecayntooda iyo lacnadooda yashtumuuna mudammaman wa ana muxammadun mudaman bay dhaleecaynayaan oo caayayaan anna mudaman ma ihee muxamed baan ahay marka kay caayan aniga maahay waa ku kale maxaa la mid a hadda dadka sawirada qoraaye intay sawira sameeyaan xunxun ay sameeyaan dabeedna markaa nebiga ku sheegayo dhaleecaynaya caayaya waxay sawireen horta nebigii maaha sawirka nebiga ma hayaan abadan shaytaan shaydaanmadooda ka miday sawireen nebi maxamed sawirkiisa ma hayaan oo shaydaankuba ma hayn oo nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yatamahalu shayطaanu bi shayطaanku aniga isuma kay ekaysiiyo man ra'aanii fasayaraanii xaqa ama man ra'aanii faqad ra'aanii xaqa shaydaan isuma kay ekaysiyo ka igu riyoodaa yacni dhabnimu ii arkay dhabnimaanuu ii arki doonaa riwaayada kale siday sheegayso saas aawadeed qofka yidhahda nebigaan ku riyooday calayhi salaatu wasalaam waxaa la odhanayaa bal suuradaad ku riyootay sheeg siduu u ekaa haddii sifo waafaqsan sifadii nebiga uu sheego yurjaa lahu inuu nebigii arkay waa loo rajaynaya wax mukhaalafiin ayna ka muuqan haddii sifo sifadii nebiga khilaafsan loo sheego oo uu yidhaahdo sifo caynkan iyo caynkanuu ahaa mid gaaban buu ahaa ama mid madow buu ahaa yaa ama wax la mida waxa loo leeya nebi maxamed maad arag waayo mana gaabnayn mana madoobiin nabigu wuxuu ahaa dhexdhexaad laakiin xagga dherarku u dhowaa dheerar markaa tayndhaafa ma ahayn waa se dheeraa waxaase la odhan karaa wasad buu ahaa dhexdhexaad ila tuuli aqrab laysa biawiil ilbaa'ini walqasiim wuxua mid qurux badan marka sawirada ay dhigayaane marka ay samaynayaan waxa weeye waa leexin ilaahay ka leexiyey dhaleecaynta iyo cayda nebi maxamed ka duway alaa tacjabuuna kayfa sarafa allahu canii shatma qurayshin walacnahum yashtumuuna mudammaman wa ana muxammadun suurad shaytaan oo ay sawireen ya saaxiib shaytaanmadooda ka mida intay sawireen ila yagaaba shayaaiin ahe ayay caayayaan oo cayda ku miisayaan caydaasi nebi maxamed ku dhici mayso cidda doonta nebi maxamed inay caydaa nebi maxamed waxba yeeli mayso caydaasina waxay markaa nebi maxamed ma gaadhayso isagunbaa naftiisa dhibaaya waa ninka marka waxaa dhagaxa madaxiisa la dhacaayo ayuha naatixu ljabali alcaali liyuslimahu ashfiq cala ara'si laa tushfiq cala aljabali buurta dheer ka markaa hirdiyayo gig gig ya suu buurta marka isagaa u burburiyo oo u dhaawaco ashfiq cala ara'si laa tushfiq cala aljabali war madaxaaga u tudh buurta ha u tudhin ka naatixin sakhratan yowman liyuuhinaha falam yadirha wa awhaa qarnahu lwacilu nabiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa iyo sifaatkiisa wax ka mida iyadoo aynu soo koobkoobayno wax ka midaynu markaa tilmaannay oo aynu markaa sheegnay arrinka ku saabsan nabiga calayhi salaatu wasalaam cayda la caayayo xukunkeedu waa maxay cayda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la caayaa waa gaalnimo nebi nebiyada ilaahay ka mida ku doonaba ha noqdee haddii la caayo ama la dhaleceeyo waa kufrun billaahi akbar waa gaalnimo ilaahay laga gaaloobayo istixlaal looma shardiyo ictiqaad looma shardiyo haddii xataa cayaayir iyo markaa kaftan xataa uu yidhaahdo cayda yaanu ictiqaadsanaanba yaanu xalaashanba waxa weeye milladda waa ka baxaya waa kaafirun billaah kufran akbar biijmaaci ahlilcilm dhammaan culammada isku waafaqsan laba iskuma khilaafsana cid markaa culammada ka midoo qabta in istixlaal loo shardiyaa ma jiro cid qabta in ictiqaad loo shardiyaa ma jiro bimujaradihi bay gaalnimo weyn u tahay oo milladda laga baxaya waxaa caddaynaya aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga iyo ijmaacu ahli lcilm ijmacu lmuslimiin bal culamada qaarkood waxay waman shakka fii kufrihi faqad kafar qofka ka shakiya qofka nebiga caaya calayhi salaatu wasalaam inuu gaal yahay qofka ka shakiya isagaaba gaal ah xukunkiisuna xadkiisu wuxuu yahay dil waxaa caddaynaya markaa inay gaalnimo tahay aayaadka qur'aanka waxaa ka mid a wain nakatuu aymaanahum watacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri inahum laa aymaana lahum waxaa kaloo la akhriyay laa iimaana lahum waa qira'a kaloo sabci ah wain nakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim wadacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri inahum laa aymaana lahum haddii ay markaa buriyaan ballamadooda diintana ay dhaleeceeyaan faqaatiluu a'immata alkufri la dagaalama madaxda gaalnimada iyo hogaamiyeyaasha gaalnimada la dagaalama mufasiriintu waxay yidhahdeen markay aayaddaa fasirayaan kul man acana fi ddiin fahuwa ra'sun fi lkufri wa imaamun fiih ku kastoo diinta dhaleeceeya waxaa la mid a ah hadduu nebiga dhaleeceeyo waa ra'sun fi lkufri gaalnimada madax buu ku yahay atbac maaha ya wa imaamun fi lkufri hogaamiyuu gaalnimada ku yahay kaa nebiga caawiya ugu gaalnimo weyn dadka wa akfaru lkaafiriin laa iimaana lahum marka la akhriyo qiraa'adaas laba tafsiir baa ku sugan in la yidhaahdo wax nabadgelyi uma sugnaan wa aamanahum min khawf aamano mastarkeedii iimaan bay noqonaysaa aamana iimaanan marka laa iimaana lahum nabadgelini uma sugnaan yacni waajib waxaa in la dilo waa tafsiir waa axad lqowleyn tafsiirka labaad wuxuu noqonayaa laa iimaana lahum inaba wax iimaana ma leh iimaankoodu waa wada buray kulligii waa buray intaqad laa aymaana lahum marka la yidhaahdana waxaa laga tilmaamaya cahdigoodii waa buray wax ballanoo u baaqiya ma jiro hadduu gaal mucaahada ahaan jiray cayda uu nebiga caayay calayhi salaatu wasalaam baa ballankiisu ku burayaa waa sidii kacbu bnu ashraf ba ballankiisu ku buray kacbu bnu ashraf nabiga iyo muslimiinta waxa ka dhexeeyey ballan baa ka dhexeeyey dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam caayoo dhaleeceeyey ya waxaanu ka qayb qaatay si uu markaa u soo hurin lahaa oo u soo abaabuli lahaa gaashaanbuuro colaada markaa ku sameeyo oo markaa waxa weeye soo weerara ballankiisii markaa waa buray ballankii maadaamuu buray nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in la dilo uma baahan in loo sheego la yidhaahdo maanta laga bilaabo bal laynagama dhexeeyo waayo cidda loo sheegaya waayo waa cidda markaa waxa weeye amaaraadun laga shakiyo la arkay laakiin si cadoo ballanka u buriyay ayna jirin wa imaa takhaafanna min qawmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa yacni ciddaas ballankii toos uma burin laakiin toos hadday u buriyaan laa yaxtaaj ilaa nabd ballan in lagu tuuro uma baahno markaa sidii baa lagu dilay waxaa kaloo u daliila qul abilaahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ku dheeldheelaysaan ha cudur daaranina waa gaalowdeen iimaankiinni dabadeede maxay ku gaaloobeen biistihzaa'ihim bimujaradih baa dheeldheelka nebiga lagu dheeldheelaa gaalnimo u yahay uma baahna istixlaal iyo ictiqaad inuu raaco been ha sheeginoo ahlu sunnaha ku dhaleecayno ha odhan marka waxa weye ictiqaad iyo istixlaal bay kufri oo dhan u shartiyaan waa kadibun lahu quruun cid qabtaa ma jirto bimujaradih baa istiizaag iyo dheelleelku nebiga lagu dheelleelaa ama diinta la caayaa ama ilaahay la caayaa ama marka aayaadka qur'aanka la caayaa ama xukum axkaamta sharciga ka mida lagu dheelleelaa bimujaradihi bay gaalnimo u tahay jaaddan kaana aw haazila dhab ha ka ahaato hadalka dhab ha u yidhaahdo ama dhayal iyo cayaayar iyo kaftan ha u yidhaahdeen qarad adduunyaha ka lahaado oo ay islahaado taa ku gaadh ama yaanu ka lahaan farqi ma kale leh mid kastoo nebiga caaya ama markaa diinta caaya ama ilaahay caaya ama malaa'igta caaya waa gaaloobayaa kufrigaasina waa kufri akbar bimujaradihi bay gaalnimo laa yakhtalifu fii inaan walaa yantadixu fii canzaan laba isku khilaaf maayo meelo kalenu isha kaga hadallay oo aynu ku tafsiilinay hadday tahay aynu ku caddaynay oo ku bayaaminay hadday tafsiirka tahay iyo hadday kutubta ictiqaadka tahay mid walba axaadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam lafteeda waa ku soo aroortay iyadoo la tilmaamaayo in xukunkeeduna dil yahay gaalnimo inay tahayna la tilmaamaayo muslimiintuna saasay ugu ijmaacsanyen isugu waafaqsan yihin ayaan darro waxa ah agagaarkeenna dad ubadkii muslimiinta ka mida oo asalkoodu islaamnimo ahayd inay markaa caayayaan ama ilaahay caayayaan ama rasuulkiisa caayayaan ama malaa'igta caayayaan ama diinta islaamka caayayaan ama axkaamta shareecada wax ka mida ay caayayaan waxa habboon sida loogu xamaasadoonayo kuwa inaga fogba markay caayaan in loogu xamaasadoodo oo loo dhaleeceeyo oo loogu kaco kuwa agagaarkeenna ku caayayay asalkoodu islaamnimo ahayd kuwan baana weliba u sii mudan in aad iyo aad loogu kaco sababtu maxay tahay kuwaasi waxay ahayn kufaar asliyiin waa kufaar gaalnimadoodu asal tahay laakiin kuwan gaalnimadoodu waa riddo waa diinka noqosho waa kufru riddati aglad min alkufri alasli binnasi walijmac kufriga riddadaee diinka noqoshada ah ka daran oo ka adag gaalnimada asliga ah iyadaa ka daran maxay kaga daran tahay xagga nusuus iyo adilada haddii laga eego iyo xagga ijmaaca mid walba xagga nusuusta kufriga riddada qofka in la daaya maba bannaanaba man baddela diinahu faqtuluuh xadiiskii bukhaariga ku kastoo diintiisa beddela oo diinta ka noqda dila ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam kaafirka asliga ah cahdi baa lala yeelan karaa waa lala heshiin karaa qaarkood jizya baa laga qaadi karaayo waa la dayn karaa laakiin kufriga riddada jizyana lagama qaadi karo cahdina lalama yeelan karo in la daaya ma bannaano haddii awood loo leeyiy waana ijmaac ta kale gaalnimada diin ka noqoshada ahi waa raasamaalkii islaamkoo wax tegayaan raasamaalka ilaalintiisaana ka mudan macaash in la raadiyo gaalada asliga inay soo islaamto culimmadu waxay yidhahdeen waa min baabi ribxi macaash bay ka dhigantay macaash laakiin kuwa muslimiinta islaamnimada in lagu dhowroo lagu ilaaliyo cidi aynay ka noqon waa min baabi xifdi ra'si almaal raasamaalkii oo la ilaalinayo wey marka waajib waxa ah in waxa weeye qofkaa diinta ka noqday ee ilaahay caayaya ama rasuulkiisa caayaya ama malaa'igta caayaya ama diinta islaamka caayaya in haddii aanu ka toobad keenin toobad markaa cad aanu ka toobad keenin in la dilaa waajib ah laakiin arrinka dilkaynu sheegaynaa afraaddu inay iskaga tallaabsato maaha xukuumaadkay u taallaa ee afraaddu iyadu marka waxa weeye tasaruf fardiya qofku iskama samayn karo inuu markaa waxa weye kanaa diinta caayo ama markaa ilaahay caayo anaa ka dhammaynaya arrinkaa fawda ka imanaysa fasaad baa ka imanaya dadka dhexdooda inay islaayaan baa ka imanaysa yacni fitan bay xambaarsan tahay waana ifti'aad markaa cala sulta laakiin waajib waxaa awood hadday u leeyihiin xukuumaadku inay fuliyaan xukuumaadka islaamka inay fuliyaan xadkaas waa mid waajib ku ah oo iyaga saaran weeyi dilka haddaba la dilaayo qofka rasuulka caaye calayhi salaatu wasalaam istitaabo ma lagu samaynayaa ma toobad ma loo qabanayaa hadduu se ka toobad keeno ma la daynayaa mise mar layba waa la dilayaa masaladaasi waa masale culammadu isku khilaafsan yihiin madaahibtu ku kala duwan yihiin oo jumhuurka culammada badankoodu waxay ku tageen cidda rasuulka cayday calayhi salaatu wasalaam inaan towbad waxba loo qabanaynin hadduu toobad keenana aan la daynaynee la dilaayo saasaa jumhuurku ku tageen daa'ifa culammada ka midiise waxay qabaan in towbadda markaa istitaabo la weydiinaayo towbadda loo qabanaayo hadduu ka toobad keenana aan la dilayn allahuma ilaa mas'alo keliya mooyaane masaladaas waa maxay ciddii qadaf nebiga ku samaysay oo ama isaga zina ku gantay oo wuxuu ku caayay ay tahay qadaf uu zina ku ganaayo ama qadaf inuu ina zina yahay uu ku ganayo nebiga hooyadii uu zina ku ganayo haddii caydiisaasi qadaf ay tahay nebiga uu qadaf ku sameeyey oo uu zina ku ganay ama isaga ama hooyadii nebiga hooyadii calayhi salaatu wasalaam kaas waxay culammadu ku soo naqliyeen ijmaac inaan marnaba la daynaynin oo hadduu xataa toobad keenoo soo islaamo islaamnimadiisu aakhiro ilahay ha ka anfacdo islaamnimadiisu hadday run ka tahay ilahay agtiisa aakhiro ha ka anfacdo laakiin isaga lama daynaye waa la dilayaayoo qadfiga nebi markaa qadaf lagu sameeyey xad bay leedahay xadkeeduna waxa waa qatli dadka kale haddii qadaf lagu sameeyo oo zina lagu gano xadkeeda waa la yaqaanaa waa jeedal qadafkuna waa xaqulkhayr haddama aragtaa hadda masaladaa ijmaaca lagu soo naqlinayo abubakr alfarisi ashaafici uu ku soo naqliyey ijmaaca oo yihi culammadoo dhan baa isku waafaqsan inay markaa waxaa yani dil tahay oo la dilaayo oo aan markaa xataa istitaabo loo samaynayn oo hadduu xataa toobad keeno markaysagaa dilku aanu ka dhacayn ee la dilaayo abu bakr alfarisi ashaafici baa fii kitaab ijmac ijmac ku soo raray xaafid ibnu xajarna wuxuu ku soo naqlinaya fatxulbaariga alimaamu nawowina wuxuu ku soo naqlinaya majmuuca sharxulmuhadabka qaar baa mas'aladaas cammimayoo yidhi cayda rasuulka la caayoo dhan ama qadaf ha noqoto ama wax kale ha noqotee waxaa lagu caayay kulligeed toobadkeenka uu ka toobad keenaa ama soo islaama dilka ka ridi mayso waana ijmac abubakr alfarisi baa soo naqliyey ta noocaasi waxa weeye mas'ala khaasay ku saabsanayd waxaa markaa warkaasi ku saabsanaa mas'alada qadafku ku saabsanaa taasaa ijmaaca musallab weeyi laakiin masaa'isha kale haddii aynay qadaf ahayd waa ikhtilaaf bayna ahli ahlilcilm oo culammada maalikiyada iyo xanaabiladu ay qabaan inaan towbaddu dilka ka ridayn alxanaabila walmaalikiya waxay leeyihiin cayda waxaan qadaf ka ahayn nebiga lagu caayey wax aan qadaf ahayn hadduu xataa ka toobad keenoo soo islaamo dilku ka dhici maayo ilaaba ilaa waa la dilayaa laakiin miday kala mid yihiin marka waxa weeye culammada kale ma aha arrinka ku saabsan markaa towbaddu inay dilka ka rideen culammada odhanaysa oo itlaaqa ka dhigaysaa waxay leeyihiin cayda nebiga la caayayo wax kastaba ha lagu caayo waa xaq yacni makhluuq weeye ruux makhluuqi xaquu leeyahay weeye xuquuqda makhluuqana waa adag tahay waxaa qaacid ahaan la yidhahdaa xuquuq ullahi mabniyatun cala alcafwi waalmusaamaxa wa xuquuqu lkhalqi mabniyatun cala almushaaxati waltadyiiq xuquuqda ilaahay waxaa lagu dhisaa cafin iyo saamaxaad ayaa lagu dhisaa xuquuqda khalqigana waxaa lagu dhisaa adkayn iyo cidhiidhi oo xaqa makhluuqa waa adag yahay yukfaru lishahiidi kullu dambin ila addayn waa xaqu lghayr marka xaq makhluuq maadaama uu yahay xaqa makhluuqu yani waxa weeye dee makhluuqaasunbaa kaa cafin kara cid kale kaama cafin karto nebigu calayhi salaatu wasalaam waa jirtay wakhtigiisii dadka qaarkood inuu cafiyey laakiin waa xaqu isagu lahaayo isagaa cafiyey isagaana noolaa markuu dhintay dabadeed cid kale ma cafin kartay yidhahdeen culamadu oo ummaddu ma cafin karto imaamku ma cafin karto qaraabadiisi ma cafin karto marka sidaas aawoodee ilaaba ilaa waa in la dilaa saasay markaa ku dhisayaan culamada markaas sidaalihi saasay leeyihin waxyaalaha ka dhalanaya waxaa ka mid a ah cayda rasuulka la caayo calayhi salaatu wasalaam in ninkii markaa waxa weeye gabadh qabay gabadhu ay ka furmayso haweenaydii u qabay waa ka furmaysaa marka hadduu caadaystay caydo uu caayayo aanu ka toobad keenin waxay noqonaysaa xaaraan inuu ugu tegayo inay la joogtaana uma bannaana yaa waayo dee waxa weeye guurkii waa burayaa marka uu ilaahay caayo ama rasuulkiisa caayo ama diinta islaamka caayo yacni guurkii waa burayaa waxay noqonaysaa markaa inuu xaaraan ku fuulayo ayay noqonaysaa saas aawadeed inay waxa weeye daysato iska joogo oo ay markaa si caadiya isaga wada macaamilaan yacni mid markaa waxa weye furan saasaynay u ahayn arrinka noocaasoo oo kalea waa in aad iyo aada uga taxadiraan oo isaga jiraan oo weliba dumarku aad iyo aad isaga ilaaliyaan waxaa dhacda dumarka qaarkood inay waxa weeye markaa nin noocaasoo kale ah inay markaa ay la joogaan oo la noolaadaan maalintay isqabtaan ee isku yaro dhacaanee sabab kale isugu dhacaan ayaa waxaa laga yaabaa inay tahay diintu caayaa hadda markii horeba waa ku haysatay iyadoo og marka waxaa inuu diinta caayo ama ilaahay caayo ama rasuulkiisa caayo ayuu kaga ilma dhalayay sidaas maalinta sabab kale ay isugu dhacaan ayay waxay odhanaysaa markaa waxaba ilaahay buu caaya ama rasuulkiisu caaya ama malaa'igtu caaya saasay odhanaysaa tan noocaasi waxay sheegaysaa diindarray sheegaysa diindarro ayay sheegaysaa hadday gabadhu ku ogaato ninku waxaas inuu yaqaano inay la joogtaa mid u bannaan ma aha meher u haynayaana ma jiro yani waxa weye sharcigu caayayo miday ugu mehersanaanayso ma aha meerkaasina waa burayaa waxaanay noqonaysaa xaaraan inuugu tegayo xaaraanna wax kaga dhalaayo ayay noqonaysaa inay la khalwooto oo xataa marka ay la gaar noqotaana mid u bannaan ma aha waxaa la mida nebiyada kii la caayaaba waa kii kale nebi kastoo la caayo waa lagu gaaloobayaa axkaamtaasina waa ka dhalanaysa axkaamtaasina waa ka dhalanaysa wax kale iska daaye nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa haddii la caayo baa lagu gaaloobaya diinta lagaga baxaya asxaabta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ammaanay muxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwaana yani ilahay baa ammaanay ya laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu wa وعد الله الحسنى alxusna dhammaantood ta wanaagga badan baa loo ballan qaaday ya markuu ilaahay sheegayay muhaajiriinta waxau ihi wa ulaa'ika hum alsaadiquun markuu sheegayay ansaarta ilahay wuxu uhi wa ulaa'ika hum almuflixuun waa kuwii liibaanaya wey wuxuu kaloo allah yidhi wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu acadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada ilaahay baa ammaanay saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaas aawadeed saxaabada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cidda cayda oo diin la'aan ku cayda oo yidhaahda munaafiqiin bay ahaayeen ama yidhaahda gaalay ahaayeen ama yidhaahda waxaw faasiqiin bay ahaayeen ama cusaad bay ahaayeen si caama ah sidaa u yidhaahda ama yidhaahda majooratigoodaa sidaa ahaa milladda waa ka baxo waa gaaloobay kufri akbar walow yaanu xalaashanba miladuu ka baxo waa gaaloobay sababtu maxay tahay yacni yukadibu allaha wa rasuulah hadalkiisaasi wuxuu koobsanayaa inuu ilaahay iyo rasuulkiisa beeninaayo wuxuu koobsanayaa inuu ilaahay iyo rasuulkiisa beeninayo hadduu ilaahay iyo rasuulkiisa beeniyona ama rasuulka ilaahay beeniyo ama ilaahay beeniyona waa gaaloobaya milladuu ka baxaya waa midda labaadee waa tacnun fi ddiin waa diintii oo la dhaleecaynayo oo diinta ayaa soo raro oo soo naqliyey xamalada soo xambaartay diinta lagala kulmay ee laga qaatay wa ayo waa saxaabatu rasuul sala allahu alayh wasalam hadday fasaqo wada noqdaan ama munaafiqiin wada noqdaan ama gaalo wada noqdaan ama majooratigoodu ay sidaa noqdaan macnaheedu waxay tahay sharcigay soo naqliyeen ee soo raareen ee dadka u soo gudbiyeenna laguma kalsoonaan karo waayo warkoodu wuxuu yaallaa maxalu tabayun in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu in la aqbalo ma aha hadday faasiqiin noqdaan saasaa ka dhalanaysa saas aawadeed waa tacnun lishariica waa diintii oo la tacninaayo o la dhaleecaynaayo waa midda kale waa tacni rasuulka la tacninayo waa tacni ilaahay la tacninayo waayo ilahay rasuulkiisa ammaanay cidaan ammaan lahayn bay ammaaneen ayaa markaa noqonaysa saxaabada nebigu waa jeclaa waana ammaanay waa taskiyeeyey waa takdiib la beeninayo yacni la sheegaayo markaa dadkii markaa inuu qishi ku sameeyey oo wax aan wanaag lahayn inuu u koolkooliyo dadkii wanaag ugu sheegay kullu dalikana waxay noqonaysaa oo ashyaa kufriya weeye marka iska da isaga in la caaye saxaabadiisa saxaabada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam asaxaabtiisa in la caayo diin la'aan lagu caayo inay ama faasiqiin ahaayeen ama gaalo ahaayeen ama munaafiqiin ahaayeen iyada lafteeda gaalnimo ah waxay isku khilaafaan culammadu abubakar ama cumar haddii markaysa waxaan yani la caayo gaalnimo lagu caayo oo lagu sheego ama munaafiqnimo ma lagu gaaloobaya mise laguma gaaloobayo bacdu sunna waxay yidhahdeen iyaga laftooda waa lagu gaaloobaya haddii markaa lagu caayo arrinka waayo dee nebigaa taskiyeeyo oo ahlujanno inay yihiin sheegay ya culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maadaama axaadiistu ay aaxaad tahay yacni waxa weeye taas lagu gaalaysiin maayo laakiin faasiq buu ku noqonayaa qofka sidaa yidhahdaa calaa kulli xaal taasi waa mas'ala khilaafiya bayna ahli lcilmi saas yadaa wey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa yadan aad waxaa loo sheegayey waddanka faransiiska in laga caayey oo jaraa'id lagu qoray sawiro nebiga ay uga jeedaan inay ku dhaleeceeyaan madaxweynaha waddankaas oo macron la yidhaahdo eyga macron la yidhaahdo isaguna markaa inuu yidhi waa xorriyatu tacbiiro waa arrin markaa furan weeye oo waxay ka mid tahay qaynuunada waddanka sidaas yadaa uu yidhi ta noocaasi waxa weeye waa mid markaa aad iyo aad u xun cidda nebiga cayda caaqibo xuma ayaa u dambaysa waxay ahaan jireen markaa siday culammadu soo naqliyeen muslimiintu waagii hore markay jihaadayaan markay magaalo ama dhufays furan kari waayaan hadday ka maqlaan cayn nebiga way caayeen hadday ka maqlaan cay nebiga ay caayeen waxay markiiba ku bushaaraysan jireen furasha inay dhacayso oo ay jabayaan waayo caydaa nebiga la caayay cuquubadeedu iyo dulliga ka imanayaa waxa weeye wuxuu noqonayaa markaa mid imanaya ayuu markaa noqonayaa dabeed markaa waxay dhici jirtay inay si deg dega yacni ay u jabaan oo loo furto ayaa dhici jirtay taasina calaa kulli xaal mar horena faransiisku waa sameeyeenoo jaraa'idkani waxa waa qoreen oo shan iyo tobankii waa sameeyeen waagaa kacdoon badan aad loogama samayn iminkana sidii oo kale islahaayeen markaa kacdoon badan la samayn maayo arrinka kaliftay markaa inuu dee madaxweynaha waddankaasi uu yidhaahdo laa shaya yajcalunaa nataraajacu abada taqriide uu soo qoray oo ma aqaan carabiga ma isagaa yaqaan mise waxa weye waa loo qoray garan maayo twitterkiisa uu ku soo qoray ayuu wuxuu yidhi yani wax nagu kelifaya inaanu ka noqonnaa innaba ma jirto abadan markaasu wuxuu ii sheegay inuu xorriyaadka iyo qiyamka iyo caqliga iyo ashyaada ilaalinayo waxyaalaha nocaasuu sheegay waxay noqotay mid waxa weeye markaa dadkii muslimiinta aad markaa waxa weeye arrinkaasi usii baraarujiyo aad isu raaciyo ayay noqotay markii dambe waxay noqotay markaa inuu markaa aad yo aad yani si waliba ku adkaato mar kale wuxuu ku hadlo u yidhi alislaamu fii azma islaamku gebigiisu wuxuu ku jiraa dhibaato berigii dambe wuxuu doonay in ka cudur daarto u war islaamka uma jeede waxaan u jeedaa dadka marka waxa weeye xag jira ee islaamka marka waxa yani ka midka ah ee muslimiintaba aan badbaadinayn ee marka waxa weye wax qarxinaya ee xataa muslimiintii yani laynaya kuwaasaan uga jeedi ee islaamka marka kulli ahaan markaa midaan uga jeeday ma ahayn saasoo kale ayuu markaa u hore waxaynu mar hore ka warrannay akhlaaqda ay leeyihiin dadka alla koodka ee mulxidiinta ahi bal hadaba faransiiso maxaa tahay akhlaaqdaadu waa maxay bal iyaga laftooda aan wax ka sheegno faranse waxa weeye waa ummad marka aad iyo aada u xun gaalada marka faransiisku aad iyo aad bay u xun yihiin akhlaaqdooduna aad iyo aad bay u liidataa waa waddan daafacaya zinada iyo liwaadka iyo ragga isu tegaaya qayluun baa laga dhigay xeer baa laga soo saaray cid wax ka sheegi karta ma jirto waxaa kaaga filan wasiirad waddankaas ah oo wisaaratlcadli wax lagu magacaaba wasiir looga dhigay waa qof dumar oo asalkeedu muslimad ahaan jirtay iyadoo afartan sane ka weyn oo ninna aanu qabin oo yaraan uu inninku ku kala tageen waagana aynay waxba u dhalin bay inan dhashay inantii cid ay ku sheegtay weyday marba nin bay ku sheegtay hadda waa wasiirat lcadli bay ku magacaaban tahay waddankaa ugu magacaaban ya mid baan arkay tacliiq mar horeyo markaasu wuxuu yidhi wasiiratulcadli bay markaa tahay baa la yidhi bal hadday siyaaxada ahaan lahayd iyo dalxiiska ka warran buuhi sideed nin baa wadaagi jiray sideed nin hadda waa sideed wasiiratulcadli bayna ku magacaaban tahay hadda imika ma joogto laakiin way soo martay yani markaa mansibka xaakimkii hore ayaa wasiir ka dhigay kadib waxay qabsatay nin markaa milyandheer ah markaasay tidhi ninkan intay maxkamadda tagtay ha lay baadho dn eega inanta iyo isaga ha laysu ka eego wuxuhi aniga maxay qabsanaysaa sideed baanu ahayne ya isbaari maayo buuri qaynuunka waddankuna kuma khasbaayo in waxa weeye loo baadho in loo baadho kuma khasbayo meesha wisaaratul cadli cidda u matalaysaa ay sidaas tahay ya ida kaana rabu lbeyti bidufi daariban fa shiimatu ahli lbeyti kullihim araqsu ya maxaad u malaynaysaa markaa bal kuwa ka hooseeya ee markaa racyadda u ana ee gaalada ahina maxay noqonayaan faransiis muslimiinta waxa uu ku sameeyey wax ku sameeyey ma jiraan waxaa laga yaabaa inaad warkaa la yaabtaan jazaa'ir siduu u xasuuqoo kale ma jirto jazaa'ir waa qabsaday intaan isticmaaradu soo duulin ka hor buu soo duulay oo kun siddeed boqol iyo soddonkii ayuu qabsaday marka waxa jazaa'ir ilaa wakhtigana waa xasuuqayey waxa caan ah in la yidhaahdo hal malyan iyo badh ayuu ka laayey jazaa'ir waa sida caanka ah inkastoo madaxweynaha cabdulmajiid uu yidhi warka noocaasi sax ma aha ee shan malyan waa gaadhayaan cidduu jazaa'ir ka dilay wuxuu samayn jiray xasuuq aan markaa tudraalo lahayn cala sabiil misaal kun sagaal boqol iyo shan iyo afartankii markay ahayd ayaa mudaaharaad dhacay magaalada sadiif iyo magaalooyinka u dhow ayuu ka dhacay iyagoo naaziga inay ka guulaysteen u dabaaldegaya faransiiskii meesha joogay bay dadkii markaa waxa weeye yidhaahdeen dabaaldega aan ka qayb gallo dabeedna markaa halkaasi xorriyad eh, dalbadeen waa mudaharaadeen waxay sameeyeen rasaasta nool baa lagu furay laguma degin tiknikadaa lagu soo istaaray sidaasaa loo mariyey laguma degin madaafiicdaa loo rakibtay waa lagu garaacay laguma dayin dabbaabadaha loogu soo kiciyey saasaa loo mariyey laguma dayin diyaaradaha la soo kiciyey markaasa qanaabilka sidaa loola dhacay faransiisku wuxuu yidhi wax badan ma dhiman waa saddex boqoloo qof baa dhintay saddex boqoloo qof hadda waa dad cusal ah hub ma sitaan waa dad faramadhan wax xubay wataan ma jirto dadka waxaa u isticmaalaya faransiis waa dad fara maran oo yidhi waa mudaharaadaynaa markaasi saddex boqol baa dhintay wixii waa qarsoomi weyda waa soo baxday dhowr maalmood dabadeed buu yidhi maya kun bay ahaayeen dhowr maalmood dabadeed buu haddana yidhi maya laba kun bay ahaayeen inta dhimatay ya dadka marka waxaa weeye mu'arikhiinta ah ee faransiiska ah iyagu waxay qoreen labaatan kun baa maalintaa la laayey qunsulka maraykanku wuxuu sheegay eh, markaa jazaa'ir joogay in afartan kun dhimatay maalintaas arbaciina alfan reer jazaa'ir waxay leeyihiin afartan kuw ay ka badnayd dadka maalintaa la laayey faransiisku intuu dadka xasuuqo khaas ahaan jazaa'ir ayuu wuxuu samayn jiray masaajidda ayuu wuxuu ka dhigi jiray inuu ku soo xareeyo fardaha oo uu xero fardood ka dhigto iyo inuu kaniisado qaarkood u rogo waxaanu ka dhigtay markii hore waddan markaa faransiis qaynuun bay mar soo saareen kun sagaal wuxuu yidhi waa jus ka mida farans waa qayb ka mida ah. dadka uu ka laayey tiro male xasuuqana wax walba saas u laayey wuxuu sameeyey dabeed markaa lafihii dadkuu laayey ayuu madaxyadoodii intuu gurtay ayuu madxafyada dhigtay madaxyadii buu gurtay lafihii lafihii markuu gurtay haddaba lafihii dadkii uu xasuuqaya ee laayey markaasuu wuxuu geeyey meesha hiddaha iyo dhaqanka ayuu dhigtay qaybna waaba la tumo sonkortaa lagu caddaystay sonkorta waxa la doonaya inay caddaato ma ogtahay lafihii baa la tumay waa la ridqay dabeed markaa sonkortaa lagu daray markaa waa lagu caddeeyey sonkorta sonkortaasi deedna ku cabbi jireen saraakiisha dagaallada ka qayb gashay mid ka mida ayaa buug qoray dabeedna wuxuu yidhi waxaan u nimaadnaa waqtiyada qaarkood buu yidhi qabiil haddee sarkaalkii baa sheegaya meel degan kulligood baan iswaar ka qabannaa buu yidhi kulligoodna waa wada laynaa mid yar iyo mid weyn xabad kama reebno waaxidan kamaan baaqi yeelin xoolaha o dhanna waa dareersanaa buuli farasiis wuxuu ku kacay wax ku kacay ma jiraan intuu dadka markaa waqtiyada qaarkood ururiyo ayuu wuxuu samayn jiray inuu dumarka hortooda ku fuulo dabeedna markaa waxba u laayo halkaa keliya ma aha ashar muxuu ka sameeyey maalmo dhaweed waxaa la lahaa markaysa wasiir baa loo soo diraya sheekhul azharka inuu la kulmo la doonaya ashar waa tuma naabilyoon muxuu ku falay marka ashar nabileon ciidan buu soo kaxaystay masar waa ku qabsaday wuxuu isugu sheegayba dadka inuu islaamay muslim yahay cali la baxay cali nabileon inuu la baxay buu markaysa markaa sheegay cumaaniyadana markaysa markaa waxaan ay isku fiican yihiinoo markaa waxaan xaggooda marka uu doonaayo dadka inuu u jiido dadka waxay beenaha noocaas ku akhriyey wakhtiyada qaarkoodna xafladaha markaa mawlidada iyo wax la midkao kale kala soo qayb galo mamaaligtii meesha ka jirayna wuxuu doonayey markaa inuu la dagaalamo dadku ayna ka raacin waxay cayn ka ahaataba markii beenaha noocaasi ay caddaatay ee dadka ay ku kaceen wuxuu sameeyey inuu xasuuqo asharyanna waxyiga u dhow oo dhan madaaficda lala dhacay ya ashar xaafadda u dhow oo dhan waa culammadii dadka kicinaysay kulligoodba markaysa waxaan waa loo rakibtay madaaficdo saasaa loola dhacay markii dambena ciidamadii baa soo galay ilaa fardahoodiiga iga wataa waxalle wixii joogay ee meesha marka waxa wixii dhintay mooyaane waa la wadaadadii qaarkood waa la laayay qaarna waa xidhaan jaamica ashar ashar waxay ahaan jirtay waagii hore masjid jaamic diinta lagu barto kaabadihii marka waxa yani markaa jaamica ashar buu fardaha ku xidho xer fardood buu ka dhigtay gudihiisaanu khamriga ku cabbay masjid jaamica gudihiisa jaamic alashar buu gudihiisa ku cabbayaa khamriga xero fardoodna ka dhigta faransiis yani waxaweye irhaabka uu sameeyo kale ma jirto hadda kan markaa jooga macron wuxuu qirtay ayaamihii eh, toddobiyo tobanka laba kun iyo toddobiyo tobanka markay ahayd ee doorashada uu doonaayey inuu issharaxo jazaa'ir waa tegey yacni waxaa jira jazaa'iriyiin badan oo dee doora ayaa jooga iyo maqaaribo badan baa jooga oo muwaatiniin ka ah markaa waxba faransiis oo muslimiintu waxaa la yidhaha waa boqol kiiba siddeed bay faransi ka yihiin marka wuxuu doonayey inay dee codka ugu ridaan marka in yaroo ictiraafa ayuu sheegay waagaas waa laba kun iyo toddobiy tobankii nadka waa ka heli kartaan wuxuu yidhi wixii eh, yani markaa ka dhacay jazaa'ir ee bimacnaa faransiis ku sameeyey waxay ahayd xarbun didda insaaniya waa dagaal aadaminimada ka soo horjeeda nin codoona buu ahaa faransi waa laga kacay markaas waayo waxay isku ballansadeen madaxda farans inaynay marnaba qiran waxaas ya hadda lafihii qayb ka mida ah markaysa ay yidhahdeen noo soo celiyo beri dhoweyd bay soo celinayeen in lafihii ka mida ah dadkii ay qaateen ayaa qayb ka mida ah beri dhoweyd soo celiyeen si jazaa'ir loogu aaso hadda maaragta nimanka yani qoraayada ee eh, faransiisku xataa waxa yaalaha markaa ay ka sheegeen ee eh, laga markaa waxa weeye aad iyo aad yani markaa laga eh, laga yaxyaxayo aad bay u badantay marka khubsiga faransiis waa aad iyo aad wuxun yahy farans yacni xumaan oo dhanna waa magan gelinaya iminka gaalo badan baa la yaabtay hadda ka kuuriyada waqooyi wuxuu uhi waxaa in lagu hadlaa ya waxa weeye waa suu adab waa akhlaaq xumo waqaaxa weeye buui waa waqix qaar kale waxay yidhaahdeen xorriyatu tacbiir marka arrinka ku saabsani dee waxay leedahay xad iminka wuxuu ku celinaya ku celcelinaya uu leeyahay xorriyatu tacbiir weeye ya xorriyatu tacbiir weeyaan buliyi xoriyatu tacbiirku xad ma laha miya wax walba miya xoriyatu tacbiir loo samayn karaa xoriyatu tacbiir ha xoriyatulisaa ahaatan dheh yacni in markaa dadka in la xumeeyo oo xumaata lagula kacaa in loo xor yahay dheh xoriyatu tacbiirka wax walba ma bannaan tahay hadda qaynuunada markaa waxawan yani yaalla faransiis xeerarka yaalla waxaa ka mid a ashyaada qaar qofka ka hadla waa xadhig maxkamadna waa la taagaya waxaa ka mid a maxraqatulyahuud nimankii nimanka ee markaa waxa la gubay ee naaziga ay gubeen hitler iyo qolyihiisi ay gubeen waxay yidhaahdaan lix malyan oo yuhuudiya baa la gubay waa siday sheegtaan qofka yidhahda gubitaankaasi ma jirin waxay leeyihin jariimu ku jiraa xorriyatu tacbiir agtooda kama aha faranse laftiisa kama aha ustari kama aha mid walba waa xadhig qaarkood toban sanay ku xukumaan qaarkood siddeed sanay ku xukumaan yurub markaysaga qof odhan kara Eh, yahuud ma dhicin qof odhan kara ma jiro wax kale iska daaya xataa haddii la yidhaahdo lixdanka malyan dadku waa ka yaraayeen oo waa la buunbuuniyey way jirtay asal ahaan waxay leeyiin waa xadhig waana maxkamad maxay xorriyatu tacbiir noqon weyde rag badan baa lagu xukumo maxkamad lagu taagay cusmaaniyadu armaniinta eh, inay markaa xasuuqeen arrinka ku saabsan qofka markaa dafira faranse agtiisa waxay ka tahay markaysa xadhig waxay leeyihin boqortooyadii cusmaaniyiintu arminiinta way xasuuqeen bay leeyihin isagoo arminiintu la socday faransiisku qofka yidhahda ma xasuuqin faransa agteeda waxay ka tahay xadhig hadda ma aragtaa maxay xorriyatu tacbiir noqon weyde xorriyatu tacbiir wax walba lagu sheegi karaa iminka usuusha dimuqraadiyadda haddii marka qofku naqdiyo ou dhaleeceeyo dee waxa weeye marka agtooda ma fasaxna xorriyatu tacbiirna uma arkayaan bal marka dadka xunxun ee hadda marka waxa weeye liwaatiyiinta ah ragga isu taga haddii wax laga sheego oo la dhaleeceeyo yani waxa weye tan noocaas waxay leeyn waa cunsuriyo xukun bay leedahay xeer baynay leedahay maxkamaddaan la geenaya qofka haddamaarta maraykan marka la joogo aragtida darwin qofka inkira oo yidhaahda markaysaga aragtidaasi sax ma aha waxa weeye dhibaataa uga imanaysaa shaqa hadduu hayxta shaqada waa laga qaadaya takhasusku doona ha lahaado mid baa yimi china abaa ah wuxuu yimi markaysaa maraykan markaasuu la yaabay sida markaa yani arrinka loo adkeeyey markaasuu wuxuu yihi markaanu jina joogno nadariyatu darwin aragtida darwin waa naqdina waa dhaleecaynaa laakiin madaxweynaha ma dhaleecayn karo maraykan laakiin markaanu nimi waxaan la kulmay madaxweynaha waa dhaleecayn kartaan laakiin aragtida darwin ma dhaleecayn kartaan sajiibma ya china markaanu joogno madaxweynaha waxba kama sheegi karo laakiin aragtida darwin saanu doonaan u dhaleecayn karnaa dadku daayeer bay ka yimaadeen arrin ku saabsan waxaan doonaan ka odhan karraa buuri ka jaynaa odhanaya laakiin markaan maraykan imi maraykanka aragtida daarwin waxba lagama sheegi karo laakiin madaxweynaha waa la dhaliili karaa waa la dhaleecin karaa hadda ma hadda arrinka ku saabsan waxa weeye liwaatiyiinta yani lama taaban karo cidda markaa wax ka sheegta yani waxa weeye waxaa kala kulmaysa dhibaato xorriyatu tacbiir maxay u noqon weyde imanka cala sabiil misaal macron madaxweynaha faranska erdogan markuu yidhi yani waxa weeye caqligiisa ha la baadho caqligiisa wuu ka cadhooday waxaan u yeedhay safiirkaba u yeedhayba maxay xorriyatu tacbiir u noqon weydi xorriyatu tacbiir maxay u noqon weydi maalan waxay sheeganayaanoo leeyihiin xorriyaadkaannu ilaalinnaa haddana marka waxaa weeye hablaha muxajabaadka ah jaamicaadka inay galaan iyo madaarista inay galaan waa mamnuuc haddii xorriyad ilaalinaya ma qofka loo daayo libaaskuu doona xidhee maxaa loo leeyahy ilaaba ilaa isqaawi maxaa loogu khasbayaa hadda ma aragtaa wasiiradyadana marka waxaa weeye cadaaladda lagu magacaabay oo taa hore ka dambaysay ayaa waxaa dhacday jariidad baa wax ka sheegtay jaridad baa dacaayadaysay wasiiradda wasiiraddaas markaa waxaa weeye kristal baa la yidhahaa kristal waxay tidhi wax walba annaga agtayada waa la sawiri karaa xataa alambiyaa cid aan la sawiri karin ma jirto jaraa'idkuna waa xor waxaa dhacday jaridad baa iyadii dhaleecaysay dabeedna waxay tidhi waa daayeerad jaridaddii waxay la tiigsatay maxkamad ninkii jaridadda waa la xukumay sanawaadna waa lagu xukumay dhowr kun oo yuurona waa lagu xukumay maxay xurriyatu tacbiiru noqon weyday wixii waa inuu xad yeeshaa wax walba waa inaan la odhan hadda iminka farans beri dhowood waxay u yeedhatay netanyahu kan markaa yuhuudiga ah markaase waxay yidhahan waxaan samaynaa masiiro lagula dagaalamayo irhaabka say irhaab ula dagaalamaan yagaaba irhaabe waa yuhuud iyo farans oo labaduba irhaaba ayu irhaabin acdam min irhaabikum irhaabka irhaabkiina ka weyne muxuu yahay waxa markaa uu ka samaynayaan yuhuuddu markaa falastiin ka samaynayaan soonta la ogsoon yahay faransow yacni qurun iyo qashaabiir kasta intaad hoysatay oo wax walba daafacayso oo qurun kasta aad ku kacday oo xasuuqa iyo irhaabka iyo xumaanta adigu aad tahay boqol boqol cid kaa nambarwansan ayna jirin ayad haddana isla qumanto isla weyn tahay af nooliba waa hadlaaye maxaad ku hadli ma hadal baa ku eg af nooliba waa hadlaaye maxaad ku hadli waxaan markaa eh, kula talin lahaa dadka markaa abwaanada ah eh, waxa weeye tacbiirku uu sahlan yahay iyo gabayadu inay markaa faranse u gabyaan nebigana calayhi salaatu wasalaam ay ka tiriyaan gabayo ay ku ammaanayaan oo wanaaggiisa iyo ku sheegayaan akhlaaqdiisa iyo diintiisa siday u wanaagsan tahay iyo siduu isagu u wanaagsanaa iyo siday dhaqankiisu u fiicnaa iyo iyaga siday dhaqankoodu u xun yahay iyo xumaanahooda umuuraha noocaasa in laga warramo ayaa loo baahan yahay yacnii abwaaniin badani waxaa laga yaabaa gabay qura oo nebiga uu ku ammaanayo inaanu lahayn intaas oo gabay oo qabiil uu ka tirinaya inuu leeyahay baa laga yaabaa war nebiga ha kuu shafeeco qaadee nebiga daafac oo yacni qurunkaa u gabay maanta isirkaa tahay iyo qabiilkaa tahay iyo aabbaha iyo hooyadaa haddii markaysaga makroon wax ka sheegi lahaa maad adkaysan karteen waxaa laga yaabaa caawa inaad seexan karteen markayse markaa tix beri inaad soo saari lahayd baa laga yaabaa maxaa ku haystay afka ku haya maad hadashaan dadkiina tacbiirku u sahlan yahay maa u gabaydaan markaysaan faraas afka wuxuu la xoogayay magliga xawda kaa jira afka maa kaga ciilbeeshaan afka maa kaga ciilbeeshaan war afka waa lagu jihaadaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xasaan bnu saabit buu odhan jiray uhujuhum wahaajihim wa jibriilu macak ya u gabayo gabayga ku cay war waa nooc jihaad ah abwaanintu waa inay ka faa'idaystaa weliba gabayga markay gabayayaanna waa inay markaa waxa weyaan xagga sharciga inuu laxni kaga jiro inay markaa arrinka noocaasa waa inay iska hubiyaan oo dee markaa waxa weeye eh, wadaad ama sheikh yani markaa aqoon ay ku tuhmayaan waa inay ku akhriyaan si waxa weye midhkaasi eh, sharciga waa khilaafsan yahay hadduu yidhaahdo ay uga saaraanoo u saxaan si uu markaa u noqdo mid qiimo badan marka waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam carabka waa in lagu daafacaa waxaan kusoo gebagabaynayaa laba qodob oo yaryar oo ku saabsan gaalada markaa waxa weeye qaar badan oo ka mida ayaa waxay qireen nebiga calayhi salaatu wasalaam wanaaggiisa iyo inuu nebi ahaa iyo inuu nin cadiima oo hufan oo wanaagsan inuu ahaa tusaalayaal baan ka bixinaya rag badan baa markaysa marka waxyaala badan sheegay yacni waxa weeye waxyaalo badanna waxaad ka heli kartaa nadka haddaad baadho ayaad ka heli kartaa xadiiskii horta bukhaariga waxaa ku yimi hiraqla hirakla wuxuu ahaa markaa ninkii boqorkii ruum buu ahaa boqorkaa ruum nebiga ma arag bes waraysye uu weydiiyey abuu sufyaan waraystay bes ayuu ku xaqiiqsaday rasuul ilaahay inuu yahay wuxuuna yidhi su'aalihii markuu ka weydiiyey xagga marka akhlaaqdiisa xagga runtiisa xagga markaa waxa ballankiisa xagga wafaagiisa waliba ballankaa ma inaan tilmaamin laakiin buu ka mid yihi nebigu ballanka waa ballan oofin badnaa marnaba khiyaame ma samayn jirin ballankana ma jebin jirin xudayfat bnulyamaan iyo aabbihii ayaa markaa waxa weeye waxay dooneen beder inay ka qayb galaan gaaladiina markaa waxay degan yihiin beder agteeda muslimiintiina waa ku dhow yihiin dabeedna waxa qabtay gaaladii baa qabatay iyagu markaa waxay ka yimaadeen yacni markaa meel kaley ka yimaadeen dabeedna dagaalka meesha waa la kulmeen gaaladii markay qabatay ballan waxay kaga qaadeen waxay yidhaahdeen maxamed baa ku socotaan oo dagaalka inaad soo gashaan baa rabtaan waxay dhahen maya oo dee xarbiga waxa ku bannaan yacni markaa eh, beenta waxbaa bannaan waxay dhahen maya kuma soconno waxaanu ku soconnaa madiine ballan bay ka qaadeen cahdullaahi wa miisaaquh inay madiine qabtaan oo dagaalkan hadda dhacaya aynay la soo gaashaan qaban muxamed iyo asxaabtiis waa sii daayeen waa socdeen nebigay u tageen calayhi salaatu wasalaam qisadiina waa u sheegeen nebigu markii qisada loo sheegay waa balle oonfintiisa in tusaalaha keliya kaga kaaftoomanaa hadda tirada muslimiinta ee la socotaa nebiga waa yar tahay oo waa saddex boqol iyo dhowr iyo toban gaaladana cadadkeedu waa kun bay cagacagaynayaan marka ciidan waa u baahan yihin waana laba nin oo xoogaa qisadii bay u sheegeen inay ballan kaga qaadeen gaaladu inay dagaalkan ka soo qayb gelin oo sidaa lagu sii daayey oo layidhi madiine qabta markay nebiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey insarifa iska noqda oo madiina iska qabta nafii lahum bicahdihim wa nastaciinu allaha calayhim hadda wafaaga nabiga eeg ballanka isaguma gelin nimankanna mukrahiin bay ahayen waa lagu dirqiyey arrin khiyaarkooda ma ahee haddii markaa dee ay diidi lahaayeen waa la xabisi lahaa amaba waa la dili lahaa marka nooc ikraaha jiri karaa marka haddana wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam iska noqda ballankoodana waa u oofinaynaa idinkula ballameen madiine qabto oo hadda dagaalkanaa soo gelina wanastaciinu allaha calayhim dagaalkaanu la dagaalamayna ilah baynu kaashananaa waxay kutusinaysaa wafaaga nebiga sala allahu aleyh wasalam marka su-aalihii uu hiraqla weydiiyey abu sufyaan oo abu sufyaan markaa uu gaal yahay wax walba markuu uga jawaabay wuxuu u sheegay su-aal kastaba sababtu u weydiiyey saasaan ku idhi saas iyo saasaa ay noqon lahayd saasaad iigu jawaabtay markii dambe wuxuu yidhi warkaad ii sheegtay hadduu run yahay waa rasuul ilaahay hadda waraysigaa keliyuu ku xaqiiqsaday mucjise ma arag akhlaaqdiisaabaa markhaati ah oo caddayn ah wuxuu idhi marka waxa weeye waa rasuul ilaahay warka ad ii sheegtay haddii uu dhab yahay oo ad iiga run sheegtay su'aalaha sidaad iiga jawaabtay waa rasuul ilaahay halkaa aan cagaha ku hayana waa mulkiya waa qabsanayaan mulkigaan ku mashquulsanaya haddaynay jiri lahayn oo aan agtiisa joogi lahaana addimadiisaan maydhi lahaa waa shahaada markaasuu qoladii la hadlay marka asaaqifadii iyo marka waxaweyan yani wadaadadii iyo madaxdoodii si kale iyo markaasuu yihi cisi halkaasa idinku dhaway ma raacaysaan markaasay dabeedna dideen markii horena dee waa soo xidhay albaabada markaasaa ciidamadii soo celiyeen qoladii markaasaa la saaray markaasuu deedna dejiyo markaasuu ku yidhi waxaan eegayay diintiinna inaad ku adag tihiin markay noqotay dee marka waxa weeye mulkiga inuu ka tago oo islaamo iyo inuu mulkiga iska haysto adduunyadiibuu doortay laakiin xaqiiqadii waa qira xadiisku bukhaariga ku suganyey waxay ka mid tahay waxyaala caddaynaya waxaa jira nin la yidhahdo michael harris la yidhaahdo oo maraykan ah wuxuu qoray markaysa buug uu kaga warramaayo boqol nin oo markaysa waaweyn oo marka waxa weeye uu kaga warramayo oo caalam ka doortay uu leeyahay waa ragga ugu tacsiirka badan number one wuxuu ka dhigay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi muxamed wuxuu ahaa ninka keliya ee ku guulaystay yacni labada noocba xagga diiniga iyo xagga adduunyada mid walba sida ugu yani koraynta badan buu ugu guulaystay waxaa shakhsiga ugu raadaynta badan ee taarikhda soo martay taarikhda aadamiga sida ugu najaxay waa ka ugu horeeya waa jireen bu ihi nebiyo waa jireen rasuullo waa jireen xukamaa yani xikmad badan oo risaalaad bilaabay waaweyn ha yeeshee qaarkood waxay dhinteen iyagaan dhammaystirin sida masiix oo kale qaarkoodna cid kalea la wadaagtay oo yani keligii kuma ahayn waa arin ay cid wada wadaagayeen oo wada samaynayeen ama cid kale uga dheeraysa sida muuse oo kale oo muuse dee haaruun baa la wadaagaya ujeedaa nebiyana waa ka horreeyey laakiin isagu wuxuu yahay ninka keliya ee risaaladii diiniga ahayd dhammaystiray yani ayuu markaa yahay weliba dowladna sameeyey arrinkaa ku guulaystay weliba biicadu ka soo baxay iyo meeshu ka soo baxayna meel xadaaradi ka jirta iyo waxaa ma ahay marka isagaa nambar wana buuri nin kaleoo marka waxa weeye isagana diiwan la yidhaahdo oo qoray isaguna ambiyaa shari wuxuu ihi muxamed wuxuu ahaa ruuxu ra'fati waraxma waxa weeye naxariis buu markaysa marka ahaa buui nin kaleoo markaa gostaf la yidhaahdo oo faransiisa wuxuu yidhi muxamed yaday jirto waxyaalaha laga faafiyaa ay jirto haddana wuxuu ku tilmaanaa yacni dulqaad dhammaystiran iyo laab markaa ballaadhan oo xaadhan khaas ahaan dadka markaa ahludimaha ah siduu ugu dulqaadanayay iyo sida ugu markaa laabtiisu ay ugu ballaadhnayd ugu waasicahay xataa ku ammaanay waxaa ka mida carol markis baa ka mida waxaa ka mid baba oo markaa la yidhahdo lawsaan la yidhaahdo wuxuu ihi moxamed shakila'aan waxa ah inuu nebiyada ka mid hadda waa nin bab ah oo markaysaa dadkan aan sheegayna dad islaamay maaha waa kuwa gaalo ah shahida alanaamu bifadlihi xata alcida waalfadlu maa shahidat bihi alcadaa'u ya khalqi oo dhan baa ka markhaati kacay fadligiisa xataa cadawyadiisii baa u furoo ka markhaati kacay wuxuu odhanayaa markaysaa ninkaa babka ahi shaki waxaan lahayn inuu markaa nebiyada ka mid ahaa markaa nebi cadiima buu ahaayo weyn oo qadarkiisu weyn yahay ayuu ahaa xuquuqda uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa badan yihiin waxaa ka mid a risaaladiisa in la qira ayaa ka mid a oo inuu rasuul ilaahay yahay in la rumeeyo nebi ilaahay iyo rasuul ilaahay inuu yahay waa in la qiraa wa ashhadu ana muxamadan rasuulu llah wa ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh taas yadaa waa in la qiraa weeye waa in la rumeeyo afdalyadiisa uu ka fadli badan yahay rasuullada kale iyo nebiyada kale dhammaantood waa in la rumeeyaa khasaa'istiisa uu la gaarka yahay ee soo arooray dhammaan waa in loo rumeeyaa waa in loo rumeeyaa nebi ka dambeeya inaan u jirin nebiyada lagu khatimay waa in loo rumeeyaa wax kastoo fadiilo u soo aroortayna waa in loo ictiqaadiyaa qodobka labaad waa in nebiga calayhi salaatu wasalaam la jeclaadaa oo nafta iyo ehelka iyo maalka iyo dadkoo dhanba kulligood laga jeclaadaa laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi waladii wannaasi ajmaciin waa in nebiga calayhi salaatu wasalaam la weyneeyaa oo la qadariyaa oo la xushmeeyaa waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub yani waxa weeye nebiga waa in markaa la weyneeya litu'minuu billahi warasuulih watucaziruuh watuwaqiruuh waxa weeye yani weynayntana waa inaan quluwi lagu samayno xadkiisa la dhaafin waa in nebiga calayhi salaatu wasalaam loo hiiliyaa oo la daafacaa oo nafta iyo maalka iyo carabka mid walba lagu daafacaa jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum sida xadiiska marka waxa weye nasaa-i wa hayruhu soo wariyeen uu sheegaayo mushrikiinta la dagaalama waxaa kula dagaalantaan xoolihiina iyo nafihiinna iyo carabadiinna kula dagaalama waa in markaa yani nabiga calayhi salaatu wasalaam yani loo xukun tagaa oo wax kastoo la ysku qabto isaga xakam laga dhigtaa falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum nebiga waa in la raaca kor iyo kal waa in la raacaa atiicu llaha wa rasuul qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah daahiran wa baatinan kor iyo kal waa in laga raacaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga haddii kudayasho wanaagsan baa inoogu sugnaatay haddii la raaco waa la jecel yahay laqad kaana lakum fii rasuuli lahi uswatun xasana ya yani waxa weeye jacaylka waxa markaa daliil u ah raacitaanka ayaa daliil u ah raacitaanka ayaa daliil u ah oo waxa weeye aayadduna waa sheegaysaa aayadda suurat ali cimraan waa tilmaamaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xaq u leeyahay lagu saliyo la salaamo saluu alayhi wasalimuu tasliima saliga nabigana calayhi salaatu wasalaam waa in la farabadiyaa waa in marka sharcigiisa la barta loo aqoon yeesha lagu camal fala yani markaa taas yadaa waa in lala yimaadaa waa in asxaabtiisa la jeclaadaa aalkiisa waa in la jeclaadaa in asxaabtiisa iyo aalkiisa la jeclaadana fadli badan baa ku jirta ilahay dartii baa loo jeclaanaya ilahay dartii ayaa markaysa waxaa loo jeclaanaya marka waxa weeye xuquuqda caynkaasuu nebigu leeyahay shay kastoo laysku qabto ama laysku khilaafo waa in nebiga xakam laga dhigtaa siduu isagu xukumay waa in lagu go'aa ma aha maxkamadaho keliye hadday noqoto xagga caqaa'idda hadday tahay xagga fiqiga hadday tahay xagga akhlaaqiyaadka shay kastoo laysku khilaafo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa in xakam laga dhigaa oo isaga xukunkiisa yani isaga laysula xukun tagaa kitaabkiiyo sunnada markuu noolaa isaga laysula xukum tegay markuu dhintay dabadeedna waxaa laysula xukum tegayaa alkitaab wasunna nebiga nusrada loo nusraynaayo waxaa loogu nusraynayaa yani xujo iyo burhaan iyo cilmi ayaa loogu nusraynaya iyo xujooyin sharci ah daliilo sharci ah iyo daliilo caqli ah waxaa loogu nusranayaa shareecadiisa in la raaco sunnadiisa in la barto oo lagu qumanaado lagu camal falo waxaa loogu nusranaya in la rumeeyo waxaa loogu nusranaya ictiqaadka saxiixa ah waxaa loogu nusranaya diintiisa iyo sunnadiisa iyo tawxiidkiisa in dadka loogu yeedho taasaa markaa loogu nusranaya nusr u ah yani nusre u ah waxaa loogu nusranaya xuduudda haddii markaa waxa weeye awood loo leeyahay in la fuliyo ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam loogu nusraynaya waxyaalaha aan nusrada noqonaynin haddaynu yara iftiimino waxa aan nusrada noqonayn waxaa ka mid mida huluwiga nebiga lagu talax tegayo qadarkiisii la dhaafinayo sida marka waxa weeye shay cibaadaadka ka mida in loo leexiyo ama la istiqaaso weydiisto isaga la gargaar weydiisto iyadoo daarudunye la joogo nebiguna la oofsaday yani marka la baryo yani marka ayaa ka mida waa huluwi waa talax tag sujuudda loo sujuudaayo huluwi bay noqonaysaa marka wax kastoo qofku isah waa tacdiib iyo weynayn in lagula kaca ma aha in markaa le khasaaistii ilaahay la siiyo oo la yidhahdo waxa weye waxbuu bogsiiyaa qalbiyadu hanuuniyaa qalbigu hanuunka gelin karaa yani waxa weeye waxyaalaha noocaasoo kalea cilmulghaybkuu og yahay wax ka qarsooni ma jiro wax walbuu awoodaa kun baa la siiyey ashyaada noocaasi waa huluwi waa talax markaa diintii lagu talax tegey markaa ma noqonayso yani waxa weeye gargaar nebiga loo gargaaraya maaha waayo shifaaga ilaahay baa la gaara nebigu wuxu odhan jiray laa shifaa ilaa shifaau allahuma raba naasi mudib alba'si ishfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaau wa shifaayi kuma dari jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam waman yakfir dunuuba ila allah dembiyada allah oo keliya dhaafa inaad tado nebi maxamed oo dembigayga dhaaf ya dembigan ilaahay ka galay dhaaf dee waxa wey waa ghuluwi maaha nusran loo nusraynayo waa sharcigiisii oo la khilaafay yani weyi waxaa ka mida markaa in la yahaa haybku ogyaho wax walba waa ogyahay wax ka qarsooni ma jiro ya waxa weeye ta noocaasi waa ghuluwi laa yaclamu man fi samaawaati waalardi yani marka waxa weeye dadkii ammaanay mid ka mida ah wuxuu yidhi faina min juudika adunya wa darrataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami yani nebi allow deeqdaada waxaa ka mida ah adduunyada iyo aakhiro oo ifkaiyo aakhiraba adaa ku deeqay maada abqaa lilah muxuu ilaahay u reebay wa ina lana lilaakhirata waluula wa min culuumika cilma allawxi waalqalami cilmiyadaada faraha badanna waxaa ka mida ah cilmiga loox iyo qalimka bimacnaa wax allo waxa ku yaalla waad og tahay taasina sax maaha looxul maxfuudkana waxaa ku yaalla dee wax kastoo dhici doona ilaa yowmi alqiyama waa ku yaalla awalu maa khalaqa allahu alqalm uma qaala lahu uktub qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama yacni qor waxa dhici doona ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhaayo marka in la yahay kurumaadkuu faydayaa oo isagaa la baryayaa oo waxa weeye shifaaga la weydiisanayaa oo cilmulghaybkuu og yahay yacni kullu dalika waa khuluwi gargaar nebiga loo gargaarayana noqon maayo ammaantiisa in lagu talax tago qadarkiisa la dhaafiyo nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam mid baa nebiga ammaano markaasu wuxuu yihi araa kula madxin fi nabiyi muqasaran wain baalaga almuhni calayhi waakara waxaan arkaa buu yidhi ammaan kastoo nebiga la ammaanay in taqsiir lala yimi oo laga gaabiyey walow haba markaa ku xeel dheeraado ka ammaanaya hana farabadiye yani waxa weeye taqsiir baa ku jira dee ghuluwi baaba dhici karee maxaa ammaan kasta looga dhigaya taqsiir waxaa ka mida ghuluwiga in la yidhaha wa awalu makhluuq oo xadiiska markaa jaabir loo nisbaynayo yani awalmayani cid waxa ugu horreeya ilaahay abuuray waa maxay nuuru nabiyika ya jabir culamadu waxay sheegeen inuu yahay markaa xadiisaan asal lahayn alimaamu suyuuti wuxuu sheegay inuu batil yahay culamo kale waxay sheegeen inu yani xadiiskaasi asal aanu lahayn qaar waxay sheegeen inuu mawduuc yahay yani kitaabka loo nisbaynayana waa laga waayey waa musanafka cabdirazaaq kuma sugna marka wax jira maaha waxaa ka mida ah in la yidhaahdo khalqiga waxaa loo abuuray nebi maxamed daraadii ya sax maaha taasi waxay ka hor imanaysaa wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala yani wuxuu u abuuray nolosha iyo geeridaba siuu markaa dadka u imtixaano ayuu abuuray si ay allaha u caabudaan oo cibaado loo fara ayaa loo abuuray ya laakiin nebi maxamed si loo abuuro khalqiga looma abuurin yani waxaa loo abuuray si cibaado loogu kalifo yani ayaa loo abuuray ama si ay cibaado ula yimaadaan cala alqowl alaakhar ayaa markaa loo abuuray mid baa mar wuxuu yidhi aan maqlay yani nebigu calayhi salaatu wasalaam bashar ma ahayne kal bashari buu ahaa basharka waa shabbahaye bashar ma ahayn dee ilahayna wuxuu noo sheegay inuu bashar ahaa qul inamaa ana basharun milukum yuuxaa ilay waxaad ku tidhahdaa bashar idinla miduun baan ahay wax kale ma ihi laakiin waa lay waxyoodaa fadaa'il gaaruu leeyihi iyo khasaa'is caaisha markay sheegaysay maxay tidhi kaana basharan min albashar nebigu wuxuu ahaa bashar basharka ka mida buu ahaa yaxlubu shaatahu wa yuraqicu thawbahu ila akhirihi nabiguna waa diiday in markaa ammaantiisa lagu talax tago laa tudrunii kama adrat nasaara bna maryam inama ana cabdun faquluu cabdullahi wa rasuuluh ammaantayda hagu talax tegina sida markaa kiristaankuba ina maryame ammaantiisa hagu talax tageen inan baa mar waxay tidhi wa fiina nabiyu yaclamu ma fii hadi markaasaa waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaclamu ma fii hadin ila allah waxa berri jiri doona allah mooye cid kale ma oga nebiguna wuxuu yihi iyaakum walghuluwa fainama ahlaka man kana qablakum alghuluwa fi ddiin mar kale wuxu yidhi ajcaltanii lilaahi niddan intuu markaan yidhi maa sha allah wa sha muxamed ama maa sha allah washita shita markaasuu yidhi ajcaltanii lilaahi niddan ilahay ma nid baad iga yeelaysaa midaad la masaynayso la simayso miyaad iga dhigaysaa waxaa ka mid a ah marka waxawe huluwiga in la yidhahdo nebigu qalbiga hanuunka waa gelin karaa waana ka saari karaa ilaahayna wuxu uhi innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa adigu ma hanuunayso qalbigiisa hanuun ma gelinaysa kaa doonto hidaayada qalbiga ilaahay baa la gaaro ku doono gelinaya laakiin nebigu bayaanka iyo caddaynta iyo gaadhsiinta bes ayuu samaynaya hidaayat lbayaani waldalaalati walirshaadi waltacliim la tawfiiq tawfiiqoo qalbiga in hidaayada la geliyo ah taas markaa nebiga awooddiisa kuma jirin hadday ku jiri lahayd dadkao dhan ba waa u gelin lahaa waayo dadkao dhan hanuun buu la jeclaa falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat wuxuu ka tiiraanyoonaya inay gaalo yihiin hadduu awood u leeyahay qalbigooda inuu hidaayad geliyo waa gelin lahaa adeerkii gaalnimo kuma dhinteen abu aalib iyo abu lahabtoonna iyo dadka markaa gaalnimada ku dhimanaya toonna gaalnimo kuma dhinteen dhammaantood waa qalbigoodu hidaayada gelin laha hadduu awood leeyihi lakiin awoodda ma lahay quluwi iyo talaxtaga waxaa ka mid ah in lagu dhaarto nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiguna wuxuu yihi man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut kii markaa doonaya inuu dhaarta ilahay ha ku dhaarto ama iska aamuso ka nebiga ku dhaartayna ilahay kuma dhaaran wuxuu kaloo yidhi man xalafa bihayr illahi faqad kafara aw ashrak kama mid aha nebiga gargaarka loo gargaarayo in ruubaanta qaarkood meel iskaga cibaadaysanaya ama kaniisad ku cibaadaysanaya inta loo tago in la laayo yani ta noocaasina waxa weye waa arrin markaa shareecada aan ku bannaanayn oo xaaraan ah yani waxa weye dad aan waxba kasban oo iska cibaadaysanaya kiristaan inay yihiin baa loo laynaya ta noocaasi marka mid bannaan ma aha marka xataa waxa weeye jihaadka la samaynayo dadka sawmicaadkooda iskaga jira ee marka waxa weeye meelahooda ku cibaadaysanaye aan markaa siyaasaddii dagaalkii ku jirin yaa waa la diiday in la laayo waa la diiday haddaba markay jihaadkii tao dagaalkii ay tahay afcaasha qadriga iyo khiyaanadu ku jirto in la sameeyo marka waxa ma aha tafjiiraadkan iyo qarxinaha markiisa waxa laga samaynayo waxa weeye waxay noqonaysaa yani waxa weye midaan markaa sax ahayn waxaana ka yimaada markaa dhibaatooyin badan yani bered gaalaad buu qofku tegaya markuu tago ayuu markaa waxa weeye intuu ku galo ama fiise ama wax la mida ayuu dabeedna markaa qarxinaya waa midda koowaad ee marka waxaweye cahdi buu ku jiray yani marka oo qadri bay noqonaysaa waa midda labaade waxa kale oo jirta dadkan marka uu laynayo dee waxa weeye sharci kuma layn sharci kuma layn in la iska laa ma aha jihaadka sharciga waa la yaqaana waa jihaad raayale oo la yaqaan oo marka waxa weeye yani canbayina marka waxaa lagu gelayo yani noocaas weeye laakiin dad sawmacad iskaga cibaadaysanaya in la laayo ma aha kan xataa nabiga caaye calayhi salaatu wasalaam sidiisa dilkiisu waa u bannaan yahay sidiisa dilkiisu ha u bannaanaadee haddii mafsado ka badani ka imanayso laguma kacayo shekhulislam ibnu taymiyana masalada wuxuu aad ugaga hadlaya kitaabkiisa asarim almasluul cala shatim rasul la yidhahdo kitabkaas waa kitaab qayim ah aad mufiid u ah waxaanu ka hadlayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam cahdigii maka muxuu u leyn waayey dadkii markaa marxuu caayayey dabeed markaa jawaabo dhowra saddexa ayuu sheegaya waxaanu tilmaamayaa jawaabaha yani laba ka midu weli muxkam inay yihiinoo sidaad u yaalliin wakhtiga dhib ka badani ka imanayso yani waxa weeye in la dilo waxay noqonaysaa mid markaa aan bannaanayn bay marka waxay noqonaysaa mid aan bannaanayn ayay marka waxa weye waxyaalaha falalka caynkaasa ee dhibaato ka badani ka imanayso dadkii markaa muslimiintii aawadeed loo xasuuqaayo loo dhibaataynaayo dhibaato ka badanna ka imanayso in lagu kaca ma rama nafcan fadara min hayri qasdin wa min albiri maa yakunu cuquuqa marka tan noocaas kale ah yada lafteedu sidaas yada ah ayay marka waxae tahay marka waa in loo miidaandaya waxyaalaha aan noqonayn yani markaa gargaar nebiga loo gargaarayo waxaa ka mida mudaaharaadada markaysa waa la samaynaya ashyaada noocaas oo waxa weeye mudaharaadku waa shay aan shareecada ku bannaanayn ma aha markaysa markaysaa wax diintii rasuulka ku sugan waa wax gaalo xaggood laga keenay waa sunankii iyo waddooyinkii gaaladoo la raacayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysaya iyagu ka mid yahay fasaad baana ka yimaada mudaharaadka iyo waxyaalaha noocaas ah ayaa ka yimaada marka horena waa waddadii gaaladoo la raacayo nebiga marka loo gargaarayana akhlaaqdii gaalada iyo dhaqamadii gaalada in la qaato waxa loogu gargaaraya noqon mayse shareecadiisa in lagu qumanaado la raaco la barto oo la aqoon yeesho o lagu camal falo oo dadka loogu yeedho ayaa markaa loogu gargaaraya taasaa nabiga hiil u noqonaysa calayhi salaatu wasalaam laakiin taasi hiil u noqon mayso marka waxa weeye tan ku saabsan waxyaalaha ay soo saareen faransiisku in markaa la joojiyo oo dadku ay iibsan waayaan arrinka noocaasoo kaliihi waa arrin markaa waxa cidhiidhi ku keenaaya waana arrin dhibaato markaysa markaa ayna ku sugnayn marka waxa weye iyagiina markaa waa arrin yani waxa weeye wax maalka caabudaya weeye culays bay ku tahay marka waxa weeye markaa tan noocaas kaliya waxay keeni kartaa yani haddii muslimiintu markaa ay madaxdu ay hirgeliso oo waxa weeye marka waxawe dadku ay markaa fuliyaan waxa noqonaysaa mid waxa weeye cidhiiri ku keenayso oo lagu khasbi karo in qaynuuno waxaa lagu mamnuucayo inay soo saaraan oo waxa ay markaa ka hor ayay markaa ku kalifi kartaa ayay ku kalifi kartaa waayo dadka islaamku waa dad aad u fara badan oo waxay ku dhow yihiin yani marka laba bilyan bay ku dhow yihiin taqdiirada qaarkood waxaa la yidhaahdaa waa bilyan iyo siddeed boqol iyo bilyan iyo sagaal boqol ayaa lagu sheegaa ummadda intaa la eeg yacni hadday wax iibsiga joojiyaan cidday doonaan bay ku dirqin karaan qaraaraadkay doonaan marka inay qaataan ya taasay ku dirqin karaan waxyaalahan aad u dhibsaday waxaa ka mid a mid baa wuxuu soo qoray uu leeyay u shukri naqayo macron wuxuu ugu shukri naqayaa muslimiintu waa isu kay raacaysa ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waa waxaa loogu shukri naqayaa cayda iyo dhaleecaynta markaysaa islaamka iyo ilaahay eh, rasuulka u dhaleecaynayo inuu islaamkii dhaleeceeyey iyo inuu marka waxa rasuulkii dhaleeceeyey iyo inuu daafacay cidii dhaleecaynaysay baa shukri naq loogu samaynaya miyaale oo leeya shukran limacron yani la odhanaya ta noocaasi waxa weeye waa arrin markaa khalada in la yidhaahdo ma aha shukri naq ma mudna wuxuu mudan yahay marka waxa weeye yani markaa yani cay iyo dhaleecayn iyo lacnad buu markaysa waxaa mudan yahay ee miduu markaa waxaa in loo shukri noqo uu mudan yahay ma aha ilaahayna waxaynu ka baryaynaa sida wanaagsan inuuna waafajiyo ayaynu ilaahay ka baryaynaa faransna waxa weeye maadaama ay sidaas tidhi yani ay markaa ku adkaysatay ilahay waxaynu ka baryaynaa inuu ilaahay dulligeeda muujiyo ayaynu ilaahay ka baryaynaa ilaahay dulleeyo arrinkaas weliba jeedal wuxuu u yahay kuwa kale ayuu risaaladu yahay oo yacni ciddan baan hadhow dhow arrinkaas ku kacaynin waayo maalkooda aad bay u ilaashanayaan hadda biljam meesha la yidhaahdo yacni markaa macallin baa sawirkiiyo kale doonay inuu sameeyo markiiba xukuumaddu way eriday shaqadii baa laga joojiyey cudurdaarna way ka bixisay waayo waxay arkaan waxa ku dhacay marka waa faransiis ku dhacay bay arkaan oo dhaqaalihiisii markaa maanta uu dhibaataysan yahay taasay markaa arkaan waqaynay sii dayni marka taasoo kale arkaan marka waxay ka cararayaan inay tiyo kale ku dhacdo tiyo kale ku dhacdo isaga laftiisu imika waa yaaban yahay wuxuu yidhi berigii hore waa la isberber taagay oo macabaaris bay marka yurub oo dhani ahay waa yaab iminka maxaa markaa dhacay markaasu wuxuu leeyahay way baqeen markaysagaa yurub inay markaa maanta siday baariis waagii hore u ayideen ee isu berber taageen shan iyo tobankii inay maanta isberber taagaan baqdin baa keentay inay marka arrinkaa ka gabadaan oo iska ilaaliyaan waayo waxay ka baqeen wadankooda in dhibaata ka dhacdo dhibaatada uu sheegay laakiin dee intihaajaadkuna waxa weye waa uga sii muhiimsan yihiin marka calaa kulli xaal yani waxa weeye qof waliba wuxuu awoodi karaayo oo sharciga loo eegaayo oo markaysaga aan la xadgudbayn waa in marka waxa weyan ugu gargaaraa qofkii markaa hadal awoodi kara qofkii marka waxa weye intaajka joojin kara qofkii waxa weeye markaa abwaan oo gabi kara yani aad iyo aad ba arrinkaa loogu baahanya rallina ahaada waa idinku dheereeyey wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk